alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih wsaxbi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wزidna cilma alxamdu lilah almaطlb الthani qala musanif raximah اllah almaطlb aلthani alkhabr اlmardud wafihi ثalaثaة maqasida waan soo bilowna cashirkaas waxaan weli ku jiraa taqsimu اlkhabri bictibaaraatihi taqsimu اlkhabri bictibaaraatihi khabarkii oo la qaybiyo wixii oo loo fiirinayo ictibaar iyo meelo gaara <clears throat> siyaalo gaara ah. marka si loo dhigaba qaybuu noqon si kale hadii loo dhigo qeybuu noqon macnaha saas khabarkii waxaan soo qaybinay bictibaar duruqihi marka laga hadlaayo duruqda iyo cadadka xadiidka iyo khabarka u qeybsamo bayna mutawatirin wa axaadi man uqeybinay soo ma mutawaatir qaybin oo kasoo tagnay beena lafdiyin wa macnawiyin axadi baan qaybinay xagga cadadka marka laga hadlayo duruqda meeqaa loo qeybiyey yah saddex baa loo qeybiyey waxaad sheegtaa aqsaamu alkhabar alaaxaad nadaran bitanaasul xagga tanaasulka inagoo fiirinayno qaybta marna waaa loo fiiriya yaraanta qaybna badnida laga soo qabta haya xagga badnida ka so qabanay haya mashhuurun wacaziizun waqariibun taa waxa weya waa tanaazul tasaacudina gariibun caziizun mashhuur tasaacud kor baa kor baa loo faranaya kor usocod waay tasaacud tanaazulna waa soo degid ayib saddexdaa qaybood baa loo qeybiyey qayb walba oo haddii casiiz iyo hariib iyo mashhuur noqotaan aan kasoo hadalay tacriifahu iyo qeybihiisi iyo anwaacdiisi amhiladiisi waan soo qaadan alxamdu lilah kitaab kitaab muhima weeyaan waa in si fiican loo daalacdaa loo raacdaa musalaxu lxadiid wax badan baad ka fahmaysaan insha allah haddaad kitaab ku dadaashaan ayib ah, kadib haddana waan qeybinay khabarkii waan ku dhex dhacnay alqabuuli waaraddi waxa la aqbal iyo waxa la raddi maa loo qeybiy qabuulkii baa lagu horreysiiyey waxaa loo qeybiyey laba qeyb oo ra-iisi ah iyo laba farci oo ka hoos jirta labada ra-iisiga ayaa sheegi kara ha xasan waa ka bilaabi ha waa ka bilaabi kartaa lakin dhib male anaga shardi marka hore maana shardin meesha ka bilo ka bilo kumaan dhihin lakin asal waxaa weeyaan lisharafihi saxiixun lidatihi xasanu lidatihi labada farcana maxay yihiin saxiixun ligayrihi xasanu ligayrihi oka ayb saxiixii lidaatihi baa sheeko badan yeeshay haddii waan soo ogeyn ham waxaa jirtay asaxu asaniid waxaa jirtay saxiixa kuwa ugu saxiixsan xagga kutubta marka la fiirinaayo ilaa toddoba meelaa loo qeybiyey waan ka soo hadalay masaaisha noocaas <clears throat> anaawinta ra-iisiga maan maraynaa qeyb kala dhacday oo ah aqsaamu alkhabari biictibaari alcamali wa khabarkii maqbuulka had ogow kii maqbuulkahaa yaa waxaa loo qeybiyey mid lagu camalfali mid lagu camalfalayn soo samen dayib maxaan u qabinay laba qeybood haye oo mid walba mid baa la socda muxkamun mukhtalif alxadiid raaci aha naasikun mansuuq raaci laba waa macmuul labana waa hayru macmuul labada lagu camal fali waa labadee muxkam waa lagu camal fali ah, xadiid aan khilaaf lahayn waxa kugu haysta jirin saxiixa maqbula yajib alcamalu bihi in camal fali waajib wey muran male wahada akharu axaadiid rasuul axaadiista nabiga badankood waa sidaas inayna khilaaf lahayn qaybta kaso horjeeda maxaan idhi mukhtalif alxadiid mukhtalif alxadiid see loola dhaqmi waxaa yimid xadiid xadiid kale ka hor imaanaya markaa lena waxbuu ka hor imaana waa inay suurogeli weyda in la jamciyo suurogeli weyda mathalan ay isku darajo yihiin xagga quwada maxaan markaa qaadayna khadwad u horeysa waxaan ihi waxaa la qaadi yuslaku bimasaalika masaalig baa la qaadi cidda ko maslaka koowaad muxuu yahy maslaku esh tarjiixa tarjix ma horeeya tarjiix ma horeeya my masalku jamci ba horey sax in horta aan jamcino isku keeno asalka waa sidaas wax khilaafahna oo jawhari ah oo dhab oo xaqiiqa ah laba laba shay ama qur'aanka ama xadiista nabiga saxiixada os hor imaanayso xaqiiqatulamri maba jirtaba ibnu khuseyme muxuu yihi ya wax iskhilaafsan ma jirto xaqiiqatan qofkii ay iskaga khilaafaan hay keena fainii ualifuhuma baynahuma soo dhi ualifu baynahuma ayib lakin hadduu dhacdo macadfali jamc baa isku waa jamci sooma alxamdu lilah aljamcu wاlitifaaqu awlaa min alictiraadi wa tarki in wax la jamciya ka fiican in bar laga tago soo ma ayib maxaa ku xiga hadii taa suuroobi weydo ah eh? taarikhda loo noqon labadan xadiid ragga werinayo taarikhdoodii iyo waaqacadan goorti kala dhacday waxaa loo kala hormarinayaa naasikh iyo mansuuq baa la aadi sooma midka mutaqadimka waxaa lagu magacaabi mansuuq ka dambeeya ee gadaal ka dambeeyana maxaa lagu magacaabi naasi naasikhaasa lagu camal falay marka naasikhaas yaa lagu camal fali hadday suuroobi weyday ka waran ya waa la kala rajixi tarjiixan waxaan ihi duruq fara badan buu leyahy ilaa konton dariiq buu leeyahy oo wax lagu kala rajixo tarjiixi baa kuu suuroobi waayo ad keeni weyday maxaad fali atawaquf <clears throat> laga istaagaya whada awlى min alqowli btasaqada ah, naam inaan dhahno waa la tuurayaa inaan dhahno waan jamcina inaan dhahno waan tawaqufeynaa yaa ka fiican naam halkaas markaa intaa ku dhaafno waxaan galnay cashir ku dambeeyey aqsaamu lkhabari kale oo afaraad ya laba qaybood baan so saddex qaybood baan soo sheegnay sooma bictibaari duruqihi bictibaari qabuuli waraddi bctibaar اcamali wagayr اcamali saddexdaas soo ma saddexda hortahay waxan waa qawaacid cilmigan waxaa la dhaha cilm اqawaacid waay usul fiqi mxuu aha musطalax xadiidka iyo qawaacid اlfiqiga iyo xisaabta iyo riyaadiyaadka iyo naxwada iyo sarfiga iyo waa qawaacid waay qawaaciddaasaa lagu fahmaa qawaacidda hadaad marato waad fahmi ayb qeybta labaad udambeysa mxuu ahaa aqsaamu اlkhabri soo maray soo maray qeybta qeybta waa jira gudaha u galay aqsaam alkhabari biictibaari alqabuuli waradidii ku noqo qabuulkii baa ka soo baxnay maxaan galnay marka radigii radigii ba markaan galnay saddex baa loo qeybiyey musanifku wuxuu u qeybiyey daciif iska magacaas caamka ah wata iyo daciif marduud ah bisababi saqdin min alisnaadi marduudan bisababi dacnin fi raawi saddexaas u qeybiyey iska daciifkii waa soo maray iska daciifkii iyo sababta wax ku daciifnaan qodan iyo aqsaamu daciif iyo amhiladiisii iyo wx o baan soo qaadanay aw hal waxa la yirahdan soo qaadanay mithaallo dhowraan markaan maqaadanayo markii loo ictibaaro saxaabada iyo bildaanta iyo wadamada aw hal binisbati l abi sidiiq waxaan ihi sadaqatu bn muusa daqiiqi can farqadi sabki can murata طayib can abi bakr sanadkaas waxaan u dhiibnay a cabdullahi maxamed nacam soo hesh soo diyaarsi kan ka labaad wuxuu ahaa aw asaanid shaamiyiin moxamed bnu qays اmasluub can cubaydillaahi bnu zaxr can caliy bnu yaziid can اqaasim can abi umamata ayadan waxaa udhiibnay cabdulaahi ayaa udhiibnay ma haysa waxbaa kaa dhiman waxbaa kaa dhiman marka ma fursad kalaa kusiina mise waa kaa qaadnaa yah magaxee kee carada ka badan ya midke wey maxamed bn qays almaslub waa lagu yaqaana mabadnida ah, boorku isku qariyaa boorka boorku isku qariyaa intaasoo magac iyo intaasoo laqab iyo intaasoo kunyo iyo intaasoo nismo buu leeyahy saa darteed rag baa soo qabtay oo kurka ka jaray marka waxaan raba inad soo qabatay ninkaas ah, maxamed bin saciid almaslub dadiraawiga aad oo meelaha ka soo intaasoo magac buu leeyahy ninkaa nin laweyma mahaba ah rag baa si fiican ugu faa'idaystay masluub waxaa loo leeyahay waa la salbiyey intii la dilay baa la gegay marka ninkaasi waa inaad keentaa nin ya bas soo diyaari fursadda dambaan kusiinaynaye aw asanid ibn cabaas asuday sagiir moxamed bin marwan can عن can abi saalixin can ibni cabaas cumar ma jooga adimiha adimiha adiyo cumar sameen aye maxaa isa ma soo qorti keen hadi khayr ala ninkan combyuter bu kusoo qoray sheekana gacantu kusoo qoray dhib ma laha aqwaal culamaai fiihi marka haddii ilaah yiraahdo war fara badan weeyaan koobiyaha laga baxsado ana la haysto udhiiba ya qaadi man yaakuduha bixaqiha ya may de koobi inta kasoo hartay meel iska dhigo meelahaas iska soo dhig meelaha wax lagu koobiyay haddaad rabto dhigi karto haddaad rabto maktabadan waa waad koobi beelada mid yar oo aan sa usii weynin marka cala kuli xaal ninkii raba soo doonto xagga niytan ka bilaabay iska raali midana sidoo kale lakin midan waxaa loo baahan yahay inaad soo yar habeyso soo habeeya ah? ah, ku celi soo habee mithal kalea sheegnay oo riwaayatu tirmidiyi min ariiqi xadiitdu tirmidiyi min ariiqi xakiim اlathram can abi tamimat alhujaymi can abi hurayra yaa u dhibnay ya aw maxaa soo heshay maxaa kaa maqan abi tamimat aljuhaymi hmm? aljaymi ya ay bes waxaan rabna xoogow inaan calaaqa la yeelano kutubta iyo mudaalacada iyo buxuufta la yar barto wax badan bay inoo faa'ideyneysaa insha allah qeybtii koobaad marka xadiidkii marduudka daciif bu haba ka soo baxnay iyo mithiladiis almaqsid الthani maqsidka labaad min almaطlab الthani maطlabka labaadna ama maطlabka ha maطlabka koobaad mi mse maطlabka labaad bu ha almaqsud الthani min almaطlb الthani saas u ahaa maطlb الthani oo ah almarduud yaa wuxuu dhalay alضaciif almarduud bisababi sakطin almarduud bisababi dacnin yani qof la radiyey riwaayadiisa la radiyey maxaa loo radiyey xadiid la radiyey maxaa loo radiyey sanadkii baa wax ka dhacay kaa waa qeyb qeybta labaadna waxaa weeyaan xadiid la radiyey liajli maada dacni raawi raawigi baa la dacniyey oo la duray marka maqsadka labaadba wuxuu ka hadlayaa almarduudu xadiidka la radiyey bisababi saktin dhicid sababteed min alisnaadi sanadka xaggiisa uu wax ka dhacay sanadkii la rabay inuu taxnaado yaa qof dhacay sababtaas darteed buu xadidka daciif ku noqday kaasaa lagu qaybinaya almarduudu bisakdi min alisnaadi almuraadu bisakdi min alisnaad maxaa loola jeedaa bisakdi dhicitaan min alisnaadi sanadka xaggiisa uu wax ka dhaco waxaa loo jeedaa inqitaacu silsilati اlisnaadi sanadka silsiladiisa oo uu kala go'o bisuquudi raawin bisababi suquudi raawin buu ku kala go'ay raawi baa ka dhacay aw amase akhara ka badan raawi baa dhacay sanadka ka maqan camdan ukas baa loo riday min bacdi ruwaati ruwaadda qaar kamida kas u riday oo sanadkii qof ka tuuray ow amase can kayri camdin ukas la-aan bay dhacday min awali sanadi sakdigaasi wuxuu ka dhacay sanadka meeshuu ka bilowdo aw min aakhirihi meesha u dambaysa uu ku dhamaadu sanadka ka dhacay aw amase min athnaa'ihi dhexdu ka dhacay suquudan dhicitaan buu dhacay dhaahiran iska muuqda aw amase khafiyan iska qarsoon soo maarti intaa uu kuu tiltilmaamay almuraadu bisaqdidaas waa ijmaal isagoo tafsiil kusoo wadaa isagoo tafsiil oo kala baxsan ayuu kusoo wadaa maxaa yeel muxuu ku yidhi wuxuu kuu qeexay marka hore maxaa la dhahaa asaqdu bilisnaad waxuu ku yidhi inqiaac silsilati isnaad sanadkii fulanu can fulani can fulani can fulanin taaha sanadkaas silsila la yidhaahdaye silsiladaasa waxaa dhacay qof bisuquudi raawin raawi baa ka dhacay aw aktara ka badan baaba dhacayba camdan ukas noqota an bacdi riwaayati ay ku tasarufeen aw can gayri camdin ukas la-aan ahaataya waa isku mid min awali sanadi sanadka meeshuu ka bilowdo waa arki doonaa waxaa la dhaha awalu sanad aw min aakhirihi meeshuu ku dhamaado aw min anaahi meesha dhexda ila sanadka saddexaad buu qaybsami hor buu ka dhacay meel gadaal buu ka dhacay qofka dhexduu ka dhacay dhexdaa uu ka dhacay baa sii qaybsami haddana ma laba iyo ka badan isku xigtaa ma hal unbaa um hal iyo ka badan isku xigin baa imaan doonta suquudan dhaahiran oo kafiyantaana laba baabbu ku keeni doonaa suquudan dhaahiran suquud iska muuqda maxaa la dhaha suquud dhaahir waa inoo imaan doonaa aw khafiyan saqdu khafi waa waa dhicitaan sanadkii ba wax ka maqan yahay laakiin dadkao dhan ma wada ogaan karaan khafi baa la yihahda marka dhaahirkana dadkao dhan ma wada garan kara wey nin kastoo daalibulcilmi ah oo aragti iyo ilmaam uleh fi lxadiidi wuu soo saari karaa wey ayib anwaacu saqdi saqdiga iyo dhicidda sanadka silsilada ah uu qof ka dhaco qeybaha uu uqeybsamuu ka hadlaya yatanawacu saqdu dhiciddaasi way qeybsantaa min alisnaadi sanadka xaggiisa waxu ka dhaco way qeybsami yatanawac noocyuu leeh noocyahaasna xagee laga fiiriyey bixasabi duhuurihi marka la fiiriyo xagga muuqashada iyo wakhafaayi xagga qarsoonida ilaa noocayni laba nooc buu uqeybsamaa humaa labada noocna waxaa weeye alif saqdun daahir dhicid iska muuqata wa haada noocu noocan oo inuu sanadka qof ka maqan yahay ama ka badan iskana muuqato wa haada min asaqdi noocan saqdiga ku saabsan yashtarikuu waxaa wadaaga fii macrifatihi garashadiisa alaimatu aimadii waaweyneeda ahlulxadiidkaha iyo wagayrihum gayrkood oo min almushtailiina kuwa ku mashquulsan biculuumi xadiid ah ardada weli mashquulka ku ah ee marxalad taxsiil ku jirta ee xogow isha u yarbaxday iyo ragga kurugcadaaga ahe kawaadirta ahe jahaabidada ahe muxadiثiinta ahe cilmigan xadiidka ku caanbaxay labadaba si isku miday u garanayaan maxaa yeele waa iska muuqdaaba sanadkaas qof baa ka maqan maqnaashiya hebel inuu meesha ku jirinna qof kasta wuu garan ah, saqda daahir baa la yihahda marka wa hada saqdu hada nooc min asaqdi yashtariku fi macrifati aimatu aimadii waaweyneyd iyo wagayruhum keyrkoodba way ku wadaagaan way wada garan wey inuu wax ka maqayo qofkan min almushtaqiiliina kuwa isku mashquulinaya keyrkaas bculuumi xadiiثihi cilman cilmulxadiidka la yihahdo wa waxaa lagu gartaa inuu sanadkan qof ka maqan yahay waa iska daahir baa tiriye maxaa lagu garani wa yucrafu waxaa lagu garan haada asaqdu dhicidaasi min cadami اtalaaqi baa lagu garan kulan la-aan bayna araawiyi ardaygii iyo wa shaykhihi ayna kulmin fulanu can fulanin baad aragtay waxaa tiri war hebel iyo hebel maxaa isku keenay weligoodba isku meelba maynan imaanin isku magaalaba maynan ahayn cadamu talaaqi soo skama muuqato waa iska muuqata nin mathalan africano regalisa oo weligii aaban aadin xijaaz ayaa wuxuu leeyahay fulan baan ka weriya oo xijaaz jooga xijaaz adiga sheekhaas mayna kulmin be goor waa tarikdaada waa la yaqaana weligaaba viisaba maada qaadan airbortkaba kama bixin baddana maada tahriibin maada marin waa lagu yaqaanay marka saqdi iska dhaca iska cad wey kaas waa muuqdaa <clears throat> wa hada saqdu waxaa lagu gartaa min cadami talaaqi kulan la-aan bayna araawi raawigii wax warinaya ardayga ahaa iyo wa sheekhii baan kulminba oo maxayna ku kulmin sababta maxay taha ma kulmin ima liannahu ardaygan lam yudrig maba soo gaarinba casrahu sheekha casrigiisi isku zaman mayna ahaynba midna wuxuu dhintay qarnigii hore kuna qarnigan hadda yuu noolyahy markaas wuxuu waxbaan ka wariyey hebel baan la kulmay a ah, marka waxaa leeyahay adig goormaad dhalatay anigu waxaan dhashay ah, soddon sano ka hor baan dhashay sheekhaad ka warinaysa waa kuma sheekh maxamed ah, sheekhaasna wuxuu dhintay afartan sana ka hor toban sano asagoo moodan qabri ku jira baad ka werisi toban sana u kaa horreeyey intaa dhalanin be sida wax oga meesha ragga lagu qabtay meeshaa wey rag badan baa waxaa lagu qabtay fulaan baan ka wariyey fulaan baan la kulmay fel baan ka qaaday markaasaa waxaa leeyahaye taarikhdiina noo sheegay tarikhdun lagu ogaanaya ima liannahu lam ardaygu lam yudrik casrahu sheekha casrigiisa maba soo gaarinba ow mase adraka casrahu casrigiisa waa soo gaaro isku zaman bay ahaayeene laakinahu lam yajtamic bihi lamaba kulminba isku mandiqaba maynan ahayn xalqadiisa weligii kama un qeybgelin waa la yaqaana intii isku ardada aheed isku xalqada aheed o dhan waxay dheheen ninkan maa macana weligaana maanaan arkin bay dheheen marka waxaa laleeyahay hebel baad ka warisay soo maaha adiga iyo hebelka aad sheeganaysa inaad ka warisay qof baa inii dhexeey oo tuurtay qof baa tuurtay oo meesha ka saartay marka maxay noqonaysaa sakda daahir wey waa iska muuqdaa maxaa yeele isku zaman maynan ahayn waa muuqdaa lamaada kulmin waa wax iska muuqda wey nin walba garan kara sidaa darteed ba waxaa lagu magacaabay noocan sakdun daahir ayaa lagu magacaabay soo ma ima lanahu lam yudri casrahu muna soo gaarin casrigiisi aw adraka casra waa soo gaara lakin lama yashtabi bihi lamuna kulmin walaysat lahu de rag waxaa jira dhahayaba oo beder dagaalka beder ka qayb galo jooga baa laheliba soo ma a ah, dagaalka beder baan ka qayb galno oo eh, id antum bicudwati dunya hum bicudwati quswa way kala aan joognay oo halkaasaan waragbu asfal minkum ku jirnay buu leh rag a ah, mubaarazadii iyo dagaalkii saxaabadii isku baxday iyo gaaladii baan taagnay rag baa leh dakarka halkaas uga soo gaaray marka ka asaga dajaligiisa iyo kadibkiisu waxaa weeyaan mima laa yaxtaaju ila daliil beentiisa way iska caddahay ah, qofka noocaasoo kale waxaasoo kale ku hadaaqana waxaa weeyaan saaqid faasiq cadaaladiisa ay dhacday wey riwaayadiisana ay dhulka dhacday o la qabilayn warkaasoo kale haduu la yimaado ima liannahu lam yudrik casra ma soo gaarin aw adraka casra waa soo gaaray lakinau lam yajtamic bihi lama kulmin walaysat lahu oomana sugna qofkaasi minhu sheekha uu sheeganayo inuu wax ka wariyey ijaazatun ijaaza kama haysto walaa wijaadatun helidna kama haysto a si waxaa jirta sheekhaadi adooma la kulmin aad wax ka warin karto ama maxay waa inaad ijaaza ku siiyo sheekhiba wuxuu iska yiri ninka wuxuu ahaa khayrkaa dadka la jecel wuxuu yihi ajaztu lijamiici masmuucaati fi ahli zamani masmuucaadkaygii waxaan wariyay o dhan ba waxaan u ijaazeeyey dadka maanta ila nool wax alla waxaan maqlay iyo wixii aniga aan wariyey iyo wixii cilmigayga waxaan u ijaazeeyey dadka maanta nool dadka qaar baa qaba inay banaan tahay ijaazada noocaas oo kalea taasoo kale hadduu haysto oo le sheekh hebel soo lagama haya haa anigana dadka uu ijaazayey baan kamid ahay ahlu zamankiisaan kamid ahay sidaa darteed fulan baa akhbarana fulan waan dhihi karaa wijaazada waxaa weeyaan inaad hesho sheekhaadii wuxuu qoray bikhadihi qoraalkii sacadiisa ku qoray ayaad heshay waad aqoonsatay warfarta warfarti sheekh hebel ayaa tiri wixii baa dad qaataad ka warisayba laakiin ma ku filan tahay inaad sheekha khadkiisa hesho mise waxay u baahan tahay ijaaza inay la socoto baab noo imaan doona baabu taxamuli wladaai duruqu taxamuli waladaa baabkaasaa noo imaan doona sida wax loo kala qaado iyo sida wax qofkaad ka qaada oga warin oga warin laheed duruqdaasi way noo imaan doontaa insha allahu tacaala marka ninkan asaga ee wax ka warinayo sheekhiisa sheekha ka warinayo isku casri maynan ahayn ko ama way ahaayeena mayna kulminba ijaazo iyo wijaadana midna ma haysto qofka asaga ah inuu meeshaa qof ka riday waa wax iska muuqato oo daahira sakdiga maxaa dhahaa sakdun dhaahir lidalika ahmiyada ay leedahay in la ogaado ninkan ninkan inuu la kulmay inuu la kulmin inay isku casrihayeen inay isku casrihayeen sidaa darteed yaa yaxtaaju lbaaxithu qofka wax baxinaya wuxuu u baahan yahay fi lasaaniidi asaaniida gudaheeda baxinaya ilaa macrifati taarikhi ruwaati u baahan yahy ruwaadda taariikhdooda inuu barto taarikhu ruwaad maxaa la dhahaa liannahu taariikhda ruwaadda yatadamanu waxaa ku wada jira bayaani mawaalidihi in la garto yatadaman yani waxaa taariikhdooda inaad barato waxaad ka dhex heli bayaan mawaalidihim goortay dhasheen oo caddaata wa wafayaatihim goortay dhinteen oo ku caddaata wa awqaati dalabihim goortay cilmiga dalbeen oo ku caddaata wa irtixaalihim xereyntay xereeyeen ay meel intay ka tageen meel kale aadeen iyo wadamaday soo mareen oo ku kala caddaata iyo wagayri dalika baa laga wada heli macrifatu taariikhdaas inta taarikh haddaad barato nin walbaba ninkuu dhawaa ka maqlay halkaa maad u fadhiisan ma heblood ka maqashaa ah, taarikhda unoqonayna eh, iyo taarikhdaada waa la noqon goormaad dhalataa laga bilaabi asagase goorbuu dhashay goorbuu dhintay sheekhaadii adi goormaad eh, goormaad sheekhaada u dhintay goormaad ka warisay a ah, waxaa kaloo la weydiin goormaad cilmiga dalabkiisa bilowday xilligaasaad ahayd da-deeda waa intaas adagoo labaatan jira ah. waxaad leedahay toddobaatameyadii baan arday ahaa mathalan soo maarati awqaatu dalab wartixaalihim rabashadoodii a shaam buu aaday kuufuu tegey basruu tegey sancuu tegey makuu tegey madiinu tegey somaa ragga laga sheekeynayo marka loo tarjumada laga hadlayo ninka culamada ah waxaa laleeyahay irtaxala ilaa kada wa kada wa kada cilmi oo doon heel doon maxaa loo leeyahay qaar baa waxaad maqlaysaa isagoo laleeyahay ma kharaja min alciraaq ciraaq weligii kamuuna bixin mid baa waxaad leeda waxaa laleeyahay shaami weeye riwaayatahu fi kayri shaamiyiina daciif ah, shaamiyiin wuxu aan ahayn riwaayadu ka wariyo waa daciif ismaaciil ibnu cayaash soomali maqal xadiidkan wuxuu wariyaa haweeneyda xaaidada yaynan qur'aanka yaynan akrinin haweeneyda xaaidada yaynan qur'aanka akhrinin wax xadiidoo saxiix oo oo loo hayo ma jirto xadiidkaa ismaaciil ibnu cayaash baa la helay isagana waa shaami riwaayatahu can alciraaqiyiina walxijaaziyiin marduuda maxaa yeelay lam yantail lam yantaxil ma xereenin suu shaam u joogay buu wakti ku dhamaaday isagoon xereenin markaa riwaayadii uu werinayana wuxuu ka werinaya xijaaziyin buu ka werinaya xijaaz ba weligii mut ama ciraqiyin buu ka werinaya ciraaqna weligii muna tegin soo maarti halkaasa lagu soo saaray marka saqdi baa marka meesha ku jira saqdigaana waa daahir leanna waxaan kusoo saaray tarikh kusoo saaray taariikhdii yaan kusoo saaray halkaasa lagu kala baxay marka <clears throat> lidalika yaxtaaju lbaaxiu wuxuu u baahan fi asaaniidi baxinaya sanadka gudihiisa ilaa macrifati taarikhi ruwaati ruwaada taarikhdooda barashadooda liannahu macrifatu taariikhaasi yatadamanu waxay shamiinaysaa bayaana mawaalidihim dhalashadooda oo la cadeeyo wa wafayaatihim dhimashadooda iyo wa awqaati dalabihim goortay cilmiga dalbeen waktigaas wartixaalihim rarashadoodii iyo xerayntoodii iyo wagayri dalika ad ku baranaysaa ta haddaad barato waad kala garan nin walba ninka uu sheeganay wax ka weri waad garanaysaa waqad istalaxa culamaa alxadiid culamaa alxadiid waxay ku heshiyeen calaa tasmiyati saqdi daahiri sakdiga iyo dhicidda sanadka ka dhacay qof u ka dhacay iskana muuqata waan soo sheegnay goormuu sakdigu daahir noqon goormuu sakdigu daahir noqon waan soo sheegnay maxay tahay isku zaman isku zaman ba mayna ahayn maahe isku zaman bay ahaayeene laakiin mayna kulmin soo soo ma ayib marka culimadu wuxuu leeyahy muxadiثiinta waxay ku heshiyeen calىa tasmiyati sakdi daahiri sakdiga daahirka in lagu magacaabo biarbacati asmaa afar magac ayaa sakdi daahir isku leh bixasabi makaani sakdi taqsiimka iyo qaybintuna waxay ku timid bixasabi makaani sakdi meesha uu qofka ka maqan yahay raawiga marka laga hadlayo oo la xisaabayo ow cadadi ruwaati ama ruwaada tiradooda marka laga hadlayo aladiina ruwaadii usqiduu la riday marka sakdiga daahirka uu yahay afar ayay u qaybsantaa qaybtaana waxay ku imaan qofka la riday qof baa dhacaa tiri silsiladii xadiidka sanadka nin baa ka maqan baa tiri xaggee ka maqan yahy xaggee ka maqan yahay qeybo u kala qaybsanaysa meeqaa dhacday meeqaa dhacday ayaduna waxbaa ka soo bixi marka marka la fiiriyo bxasabi makaani saqdi aw cadadi ruwaati aladiina uskudu marka la fiiriyo saqdiga daahirkaa afar buu qaybsamaa wa haadihi alasmaa asmaadan saqdiga daahirkaa afartee u qaybsamo waxaa weeye hiya yadu almucallaqu kowdhe almursalu labadhe almucdalu saddexdhe almunqadicu afardhe afartaa waxaa lasku dhahaa maxaa lasku dhahaa asaqdu daahir ah, ciddooda waa muuqataa ayb mid walbaba isagoo faahfaahsan buu noo imaan doona mucalaq maxaa la dhahaa mursal maxaa la dhahaa mucdal maxaa la dhaha muqadim maa la dhaha lakin afarta waxaad ogaataa sanadkay ku tacalluqaan ko sanadka ku tacalluqaanee waa saqdi yay kasii yihiin saqdigaa ma khafiba mise waa dhaahir dhaahir bay kasii yihiin ah. saqdigii baa lama loo kala qaaday saqdu dhaahir iyo saqdi esh khafi <clears throat> ba saqdun khafiyun sanadkii qof waa ka dhacay laakiin waa wax qarsoon oo dadkao dhan ay wada ogaan karin wa hada laa yudrikuhu sakdigaa khafigaa ma haleeli karo ila alaimatu alxudaaqu aimada caqliga badan mooyane alxudaaq waxaa weeye alfaahim alcaaqil saaxibu eh, annubli a nubli waa un hadalla noocaasoo kale ku wareegeysaa hebel waa qof xadaaqa yani fiiro dheer wey oo faham badan oo caqli badan inta wassoo wadageli siyaru aclaam الnubalaa kitaab lilad le dahabi siyaru aclaam annubala jamcu nabil marka nabiilka iyo waa isku macdhow ila marka wuxuu le wahada sakdu sakdigan isaga ah ee khafiga ee qarsoon laa yudriku ila aimat اlxudaaq almuطalicuuna daalacanaya ee fiirinaya calىa طuruqi اlxadiiثi xadiidka duruqdiisa iyo inta qeybood oo uu kusoo ka kooban yahay inta riwaayo uu leeyahay ragga daalacday ee ogaaday iyo wa cilalil asaniidi bay daalacdeen asaaniidda cilooyinkooda cilada qaadixada midaan qaadixada ahayn midda wax dhibaysa sanadka cilada ku jirta khafiya qarsoon ilaa cilada waxaa weeyaan sababun khafiyun qaamidun tudcifu lxadiid xadidka daciifinaysa a ah, sabab qarsoon oo xadidka daciifin daahirka xadidkan uu salaaman nacam <clears throat> marka wuxuu le hada laa yudriku ila aimatu xudaaq lmualicuuna daalacdaala duruq alxadiidi wa cilal xadiidka inta dariiqa uu ku jiro hadduu jaamicda hadduu yahay sunanka hadduu yahay masaaniidda duruqda uu leeya dhan bay soo dhaalacdeen cilalul asaaniidna way garanayaanoo sanadkan iyo cilada ku jirta way garan ilan cilat lxadiid iyo cilat lasaaniid dadkao dhan ma yaqaanaan wax yar oo culamada kamid a ah, ayaa la sheegaa waana arki doonaa waa mawhiba ilahay dadka uu siiyo xataa qaar culamada kamid ah waxay dhan wax la baran kara maaha cilada cilada waa mawhiba allasii wey daaru qudni iyo muxuu ahaa bukhaari iyo rag yaroo gaaban bakooban baa la sheegsheegaaye qaarkood waxay iska dhihi jireen intay maqlaan war xadiid la sheegayo sanad la sheegayo intay dhegeystaan waxay dhahaen warkaa war nabi ma aha siday waxay ku dhaheenna ma sheegi karaan maxaad ku tiri marka la ma sheegi kara lakin wuxu ma sheegi kar lakin warkan war saxa maaha ah, war saxa maha marka mawhiba qaarkood leeyihin culamada ah, qaar la ogaan karo haddii cilada ayada ah iyo qofka ku jira la ogaan karana way iska jirtaa nacam calaa <clears throat> kuli xaal wuxuu leeyahay culamada xudaaqda duruqulxadiidka iyo cilal sanad garanaya bes unbaa garan kara sakdiga hadduu khafi yahay walahu sakdiga khafiga tasmiyataan laba magac buu leeyahy ama laba shay baa lagu magacaabaa sakdu lkhafi wahumaa labada shay ee lagu magacaabo sakdu khafiga ko almudalasu mudalas wey laba almursal lkhafiyu mursalkii qarsoonaa wey soo maart labada marka mudalas iyo mursal waxaa laisku dhahaa sakdun khafiyun sakdi ba horta sanadki ba ka dhacay maxa lagas dhahaa khafi afartaana maxaa la dhahaa sakdun dhaahir baa la dhahaa isku dar lix weeye sakdi sanadkaa wax ka dhacay haddaad maqasho lixda kama baxdo sanadkii baa itisaalu sanad soo shardi ma aheen itisaalu sanad baa la waayey oo maxaa loo waayey sakdi baa dhacay sakdigu muxuu yahay ma daahir ba mise waa khafi waa daahir meeqay u qaybsameen afartaas ma ahe waa khafi meeqay u qaybsameen mudalis iyo almursal alkhafi lixdaasaa sakdi laisku dhaha dudubhan <clears throat> waileyka kaalay albaxtha u imow baaris hadda la baxsinaayo sifa faahsan fi haadihi lmusamayaat magacyaashaas iyo magacaabidaasi asitati ee lixda ah mufasalatan xaala kowniha mufasalatan ay tahay mid lakala soo soocay cala tawaali siday u xiriirsanaayeen cala tawaali si tartiibsan oo xidhiidha oo si hadda u sheegnaya lafun nashu muratab bay ku imaan doonaan lafun nashu muratab mucalaq ba horeyn mursal baa ku xigi mucdal baa ku xigi munqadc baa ku xigi mudalis baa ku xigi mursal khafi baa ku xigi saasay kugu imaan doontaa kaale bu waa dariiqo fiican oo mumtaaz ah in maaratay ijmaal kadibna tafsiil waxaa weya tadarujkaasa fiican tadarujka waa lagu fahmaa in yar ina u gasho aya wa lagu fahmaa anwaacu sakdi daahir sakdigii daahirkaa anwaacdiisiiba ah, hadda lagu tafsirinaya ila ijmaal waa ogaatee afar nooc buu ahaa sakdiga daahirka ah afartii nooc ayaa hadda la gelaya ko wuxuu ka bilaabay almucalaq buu ka bilaabay mucalaq maxaa la dhahaa bal noo faahfaahi suurooyinkiisi maxay yihiin mithaal bal ka soo bixi mucalaq xukunkiisa muxuu yahay ma lagu camalfali mise lagu camalfali maayo mucalaqaadka bukhaari iyo muslim ku jira kuwa kale ma lamidba intaasoo maslu ka keeni doonaa mucalaq ku imaan doonaan tacriifuhu mucalaq tacriiftiisa luqatan huwa ismu mafcuul wey min callaqa laga keenay wuu suray callaqa shaya shaygii buu suray bishay shay kale shay buu shay suray callaqa shaya shay buu wuxuu suray bishay shay buu suray ay anaadahu wuu suray wey anaadahu wuu suray ijcal lanaa daata anwaad bay dheheen kamaa lahum daata anwaad saxaabada nabiga alay slam kuwa la socday oo xua dee qariib alcahdi fi lislaam ahaa ee qola martay markaas waxay dhaheen ijcal lana daata geed bay maleen meel noo samey waxbay saa u suuri jireen maleeg iyo xadhig iyo waxbaa saa meel loo suraya ani carruur baan rabaa nin walba niyadaada waxaad rabtaa sheego qubuurtii iyo derbigii iyo meelaha soo magaraysa lagu xarunta lagu diiqay iyo qof walba waxbuu suuranaya kuwa wuxuu ani faqri baa iga bixi waayey faqri yaa iga bixi waayey wax walba xadhiggaas ku gudan wuu furmi dibi la sameeyo saa fadhiisteenba ushribu fi quluubihim alcijla lyidhi dayib marka naadada waxaa wey waxda sura wey man wuxuu leeyahay ismu mafcuul wey man callaqa shaya bishay bay ka dhibaatay oo ay anaadahu waa suray wa rabadahu bihi waana ku xidhay rabadahu bihi waana ku xidhay wa jacalahu markaasuu shaygii wuxuu ka dhigay mucallaqan mid meel la suray buu ka dhigay marka mucalaqaasu ujeeda ismu mafcuulkii buna inu kuusoo dhalaaliye wa jacalahu wuxuu ka dhigay mucallaqan mid la suray wa sumiya hada sanadu haddaba sanadkan maxaa mucalaq loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay mucalaqan bisababi itisaalihi waa xiriiraa min jihati اlculya xagga sare waa ka xiriiraa faqad oo keliya dhanka sare basuu ka xiriiraa wa inqidaacihi waa go-an yahay min ajihati dunya xaggan hoosana fasaara wuxuu noqday ka shay mucalaqi shay la suray oo kale bisakfi saanqaafka wa naxwi wax lamida hadda saanqaafka haddaad waxsaa u sudho korkan kore waa ka xidhiidhaa oo saanqaafki ku xidhan yihi lakin dhanaca soke waa laadlaadaa sooma saasa mucall loogu magacaabay sanadkana sidaasaa mucalla loogu magacaabay oo dhinacii saxaabadii way joogaan saxaabadii iyo taabiciintii dhinac waa joogaan oo kasoo suran yihin dhinacii saxaabada nabiga alay slam agga kasoo hagaagsan yihin dhinacna dhinacan hoose ma laga saarayba ha bukhaari baa sheekhiisii tuuray sheekhu sheekhiisii buu tuuray saxaabigii iyo taabicigii buu ka bilaabay xagga marka waa ka xiriirsan yahy intaas waa go-an yah marka waa sanad laalaaba wey meeshii u horreysay rabin laga bilaabo xadathana fulaan ayuu intuu ka tegay bu wuxuu ku booday saxaabadii ku booday marka waa laadlaadaa wey sida xarig meel derbi lagasoo saaqaaf laga soo uh, laadlaadiyey halka dhulkii ma soo gaarin korkasta meel buu kaga xidhan yahy marka wuxuu yihi wasumiya hada sanadu mucalaqan bisababi itisaalihi min aljihati alculya xagga sare yuu ka xidhiidhaa faqad oo keliya wainqidaacu waa ka go-aya min aljihati dunya dhanka hoose fasaara ka shay mucalaqi bisakfi shay saanqaafka la suray oo kale u noqday wanaxwi ba taa luqadii weeyaane ishtiqaaqaadki iyo istilaaxa malnatus waxaan ujeedna istilaaxan weeyaane maa xudifa ma iyo ladii baa la dhahaa mucalaq xudifa la gooyey min mabda'i isnaadihi sanadka meeshuu ka kici lahaa ka bilaaban lahaa ayaa laga gooyey raawin raawi baa la jaray iyo faaktaru ka badan cala atawaali si xidhiidhaana loo jaray cala atawaali oo dhinacan waa inay ka kacdo hal ha noqoto haddii laba noqoto laba isku xigta waa inay tahay <clears throat> ah, masaasu sa kule faakthar cala atawaali maa xudifa wixii la xadfi min mabda'i isnaadi baa la xadfi raawin faakharu ka badan cala atawaali baana yaa loo xadfi sharxu tacriifi bal tacriifkan isaga ahe kooban ee halka sadara iyo intan yar noo tacriifi wuxuu leeyahy wa mabdau sanadi sanadka meeshuu ka bilowday waxaa loo jeedaa huwa darafu waa daraftiisa aladnaa hooseysa aladi darafta min jihatin anaga xaggeena ah bukhaari haddaad la soo baxdo xageed ka bilaabi masaxabigaad ka bilaabi mayo xadathana alxumaydiyu baad dhihi maalan xadathana alxumaydiyu xadathana sufyaan xadathana yaxya ibnu saciid alansaari xadaثna mxamed بn ibrahim الtaymi xadaثna calqmة بn waqas الleyثi can cmar bn khaطaab samictu rasul lah sal slm yaqul inama acmal binyat horta miaal waa mihaale sanadkii haddaad soo qaaday xageed ka bilowday marka ma cumar bin khataab ka bilowday ya meeshaad ka bilaabaysa u horeysa maxay tahay xumeydi wey alxumeydiyadaas u horeysa waxaa la dhahaa mabdau sanad baa la dhahaa sanadka meshu ka kacay ka bilaabanay wey halka haddii la jaro mucalaq baa la dhahaa dhinacii saxaabada ka taagan yah ka xidhan yahay lakin dhinacan u horeysa haflasiyo la jabiy wmabdau sanadi huwa darafuhu ladi waa darafta aladi min jihatin anaga xaggeena xidhiidhabanka kitaabka saa u kala bixino meeshaan ka bilaabayno ayaa mabdau sanad la yihahdaa wa huwa shaykhulmualif qusi fafaahiye mualifka kitaabka alifey sanadka iskale sheekhiisa wey ka bilow meeshaasu ka bilowda mabdau sanad wa yusamaa awalu sanadna waa lagu magacaabay sanadka meesha u horeeyay aydan sidaaso kale wa sumiya mabdau sanadna waa lagu magacaabay maxaa loogu magacaabay liannana anaga ardada wax baranayna nabdau waxaan bilaabaynaa xadiidka qira'at alxadiidi xadidka markaan akrinayna waxaan ka bilaabaynaa bihi sanadkaan ka bilaabaynaa kaan ka bilaabayna wey mabdau sanadka halkaa haddii qof la jaro oo bukhaari uu sheekhiisiba gooyo ama muslim sheekhiisiba uu gooyo khalaas waxaan ku magacaabaynaa mucallaq baan dhehaynaa soo mucallaq wa waa sanad laalaada sanadkaa u laalaada wey oo suran waa suran yahy surmada soo ma garanaysaan surma saa meel loo suray oo kale wey min suwarihi suurooyinkiisa maxaa kamida mucalaq suwar waxaa kamida laba suuru kaga sheegay an yuxdafa jamiicu lisnaadi sanadka dhammaanba in la xadfaba bukhaari baa wuxuu iska yiri qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga iyo bukhaarina ugu yaraan saddex baa udhexaysa nabiga bukhaari wuxuu nabiga ka tirsadaa saddex raawi ugu yaraan marka ugu yarta markaas wuxuu iska yiri qaala rasuulu llahi ka waa mucalaq awal sanad bu intuu xadfay wuxu dhan israaciyaadi an yuxdafa jamcu isnaadi uma yuqaalu waxaa la dhihi doona maala qaala rasuulu lahi sal slm wuxuu yihi kada saas baa laga bilaabi sanadka awey waa go-ay mucalaq baa la yihahdaa wa waxaa kamida suwartiisa an yuxdafa in la xadfa kululisnaadi sanadkao idinba ila saxaabiya saxaabiga mooyeene aw ila saxaabiya saxaabiga iyo wataabiciina mooyeene aw ila saxaabiya wataabiciina wataabici taabiciin mooyeene sheekh bukhaari keliya haduu xadfo mucalaq waad ku magacaabi hadduu sheekii uu xadfo sheekhu sheekhiina uu xadfo taabicigii iyo saxaabi u so reebay sidoo kale saxaabigii keli u soo reebay saasoo kale wuu wada gooyey iyagoo dhanba kolba dhankiisa wax ka jaro dhinaciisa mucalaq baad dhihi waka ah, mucalaq suwarkiisa labadaas suuruu noqdaa in sanadka o dhan laxaabi la qaado iyo in qaar la gooyo mithaalu maa akhrajahu lbukhaariyu bukhaari xadiiduu soo saaray fii muqadimati baabi maa yudkaru fi lfakhidi baabka asaga muqadimada u horeeya muxalaqaadka bukhaarina muqadimaadku ku keena abwaabta baabka intuuna sanadka iyo sulbulmawduuca gelin ayuu wixii muxalaqaada kuu sheegsheegi kadib uu sulbulmawduuci kuu geli uu shardistay inuu saxiix ku keeni doono halkaas ka bilaaban xadanaad ka bilaaban intaan la gaarin buu xoogo muxalaqaada ayuu kuu keeni aaraa saxaabada kuu keeni fiqigiisa asaga uu leyahy bu ku darsani ma akhrajahu lbukhaariyu fi muqadimati baabi maa yudkar baabu wuxuu baabaystay maa yudkar waxa la sheegay fi lfakhdi bowdada laga sheegay bowdada bowda mataqaana waa lugta meeshan kuusan wey bawdadaasi ma cawraha mise cawra maaha ya culimada isku haysta isku khilafsan yihin alfakidu cawraha baa soo arortayba marka ma cawraha mise cawra maaha nabiga aleyh الsalaatu wasalaam anas bn malik wuxuu leeyahay qaswatu khaybar markaan sii soconay isagoo farayskii saaran ana aan abu dalxa aan radiif u ah fangal u ah gadaal ka saarnahay ayaa nabiga aleyh الsalaatu wasalaam bawdadiisii ayaa lugteeda taabanaysay buu leeyahay waqad inxasar wqad xasara fakidahu iyo inxasara alfakidu waa laisku hayaa marka waa la arkay anas baa sheegay bay leyihin kuwana waxay leeyihin inxasara iyo xasara kala duwan qof ordaayo marada ay ka faydantay laysa min ficlihi ficilkiisi camalkiisi ma aha dabeeshaa fayday nin orda dagaalyahan mujaahida wey iyo ma kas taasa loo kala qaadi qola waa alfakidu cawra xadiid baa ku cadba ku kalena waa kan marka baabkeena kusoo noqone <clears throat> baabkaa wuxuu ku sheegay maa yudkaru fi lfakri markuu baabaystay yo wuxuu yihi wa qaala abu muusa abu muuse wuxuu yihi saxaabi cabdullah bnu qays baa la dhaha ashcari hada nabiyu sal l slam wuxuu nabigu daboolay rugbatay labadiisa low xiina goortii dakhala cuhmaan uu soo galay nabiga alay slam gurigiisa iska jooga caaisha abubakr baa soo galay nabiga isma dhaqaajinin cumar baa soo galay isma dhaqaajinin cuhmaan markuu soo galay buu nabiga marada isku hagaajiyey alaa ystaxyi man tastaxyi minhu malaaika bu yiri qof malaaigta bay ka xishoonaysa miyaan ka xishoonayn aniga marka halkaas waxay ka qaateen marka baabkaas ujeedada waxa wey hadda shaahidka meeshan wa qaala abu muusa waxa waa kee waa bukhaari abu muuse oo saxaabi iyo bukhaari ugu yaraan laba udhexaysa labuu ka tirsadaa ugu yaraan nabiga markii la gaarona ugu yaraan sadex buu ka tirsadaa <clears throat> wa ka fa hada xadiiu mucalaqun xadiid mucalaq oo la suray wey لأن البخاaرiيa بخاaري xadفa wuxuu xadfay جamيica isناadi sanadka dhammaantii buu xadfay ila صaxaabiya صaxaabigii mooyeene wahwa صaxaabiga unan xadfinna abu muسى aلأشعري wey abu muسى aشعري kala kuu joogo mesh ragga kale lama hayo xukmuhu hadaba xukunkiisa muxuu yahay xadيث mucalq haddaan aragno maxaan dhehaynaa alxadiiث الmucalaqu xadiidka sanadkiisa uu mucalaqa yahay mardudun waa la radinaya waa la turaya maxaa yeele waa ضaciif لأnnahu wuxuu ضaciif u noqday faqada wuxuu waayey shardan shardi oo min shuruudi الqabuuli xadiidkii maqbuulkaha ee la aqbalayo shuruudi loo aqbalayo shardi kamida ah la waayey waxa shardiga la waayeyna itisaalu sanad wey sanadka ha xiriiraan isku ogeen min fulan ila anihaaya meesha u dambayso sanadka waa inu xiriiraan isku neen itisaalu sanad ba shardigeed marka hadiiba mucalaq meesha qof la gooyey itisaal baa jira waa xidhan ogoonaya sanadki ah, saasaa marka loogu magacaabay saasuu daciif u noqday faqad sharda mu waay min shurd alqabuul wa huwa itisaalu sanad ah, hadha waxaa las dhihi doonaa mucalaq limaada asbaxa daciifan muxuu daciif u noqday mucalaq munqadc muxuu daciif u noqday mucalaq mucdal wa haakada cilada marka ay kuwan daciif ku noqdeen sakdigoo idil isku dar sakdigoo idil afarta daahirka iyo labada khaffiga lixda marka laisku daro cilatu dacfin waxay tahay faqdi shardin min shuruudi saxiixi shardi shuruudda saxiixa la waayo waa maxay itisaalu sanadi madi halkan waad u fadhiisan wadalika sababtu waxaa weeye bixadfi raawin itisaalu sanad wuxuu ugu jira meesha loo waaye raawi baa de aw akar ama ka badan ba min isnaadihi mucalaqa sanadkiisa raawiya ka badan baa xadfan oo maqan maca cadami cilmina oo hadduu raawi xadfsan yahay dad muslimiin baa iska warinayse haddii qof la xadfay ma iska dhaafto niyad wanaag laimaati niyad wanaag xadii sanad marka laga hadlayo riwaayat alxadiid niyad wanaag lama ogolo niyad xumaa la rabaa a markii laga hadlayo xadiidka iyo ruwaada iyo arrinta laga waraayo hebel waa daciif iyo daciif maha daciif weeye xaggeeda xig weligaa aggeeda xigisa dhagaas xigi sanadka qof baa ka maqan qofka ka maqan qof muslim oo alihii allo ahoo mustaqiim ahoo caadila inuu yahay sooma dhici karto ha waa dhici kartaa lakin inuu daciif noqdo daciif yahay oo uu noqdo maaratay min xagga eh, eh, labdiga lagu daciifiya ama xagga cadaalada sooma dhici karto ha bes xaggan udah xaggan udah war aan sax ahayn intuuna soo geli lahaa hana dhaafo aan ka maaranahay kuwa saxan haysanahay waka marka wuxuu leeyahay musanifka huna fiiri raawi baa laxadfay ama ka badan min isnaadihi maca cadami cilmina ogaansha la-aan maceed aanan ogeyn annaga bixaali dalika raawi lmaxduuf raawiga maxduufkee la xadfay xaalkiisana ma ogin nin baa meesha ka maqan soo ma ahaa ninkaa xaalkiisa ma garanayno waxaa dhici karta inuu yahay nin saxiixa nin daciifa noqon karta dabdina waa dabdiga xaggiisa ka ficlaan kara cadalad ka ficlaan kara dhinaca kale dabdigii buu ka dilan yahay ama xagga cadalad buu ka dilan yahay kolba hadii warku saa isqabtay oon garan weyne xaalkiisii daciif weeyaan xukm mucalaqaati fi saxiixayn waxaad u imaataa marka mucalaqaadka saxiixayn kusugan mucalaq waa soo ogaatay haddi saxiixaynka ka waran ah, saxiixayn maxaa la dhahaa adi saxiix maa ladhahar yah saxiixayn maxaa la dhahaa bukhaari bukhaari muslim saxiix ma la dhaha saxiix albukhaari iyo saxiix saxiix muslim oka ah. kuwaasa waxaa la dhahaa saxiixayn sheekheynna waa la dhahaa ah, labada kitaaba hadda loo jeedaa hada alxukmu xukunkan wahuwa xukunka aan sheegayna waxaa weeye ana almucalaqa xadiidka mucalaqaa ah marduudun inuu marduud yahay baan soo sheegnaye xukunka asaga ah huwa waxaa iskale lilxadiid lmucalaq waa iskale xukunkaas mucalaq inuu marduud yahay xadiidka mucalaqa ah mutlaqan waxba laga soo reebaynin ba horta xukunkaa iskale mutlaq ahaan duuduub laakiin in wujida almucalaq soo ma arti haddii la helo almucalaqu haddii la helo fii kitaabin kitaab haddii laga dhex helo kitaabkaasoo ultusimad laisku laazimiyey sixatahu saxiixnimadiisa laisku laazimiyo raggii alifa ay isku laazimiyeen saxiix waxaan inayna keenaynin haddii mucalaqa laga dhex helo ka saxiixayni oo kale weeyaan oo labada sheekh ee aliftay sixay isku laazimiyeene fa haadaa mucalaqa noocaasa bukhaari muslim ku sugan lahu xukmun khaasun xukun gaar uu leeyahay biyo raacin mayno marduud ku darmeenno marduudkii ku darmeenno qad mara waanana soo maray xukunka khaaska uu leeyahay binaa inaga fii baxhi saxiixi xadiidka saxiixa markaan ka hadlaynay buu nagu soo maray walaa ba'sa dhibsa ma laha bitadkiiri bihi inaan isxasuusino huna haddana meeshan ayaa dhib ma laha qofka laga yaaba inuu dib ugu noqonin mar laba inaan ku xasuusiyo dhib ma laha buu le waxba iguma aha aniga jaza allahu khayran sheekh saasuu leey walaa ba'sa dhib ma laha bitadkiiri xasuusin bihi aan isxasuusino mucalaqaadka bukhaari iyo muslim ku sugan xukunkooda inaynan kuwa caamkaa lamid ahayn mucalaqa kale waxaa nidhi waa daciif sababta dacfiga waxa weye cadam itisaali sanad baa dhacday sanadkii baan xiriirin laakiin bukhaari muslim baa laga soo reebay xukun khaasa leeyihin laa ba'sa bitadkiiri bihi huna xukunka khaaska meeshan ku sheegna isku xasuusino wa huwa xukunka khaaska ay leeyihiin waxaa weeye laba in loo kala qaadi ana maa dukira bisiiqati اljazmi mucalaqan sanadkiisa uu awelka ka go-an yahay bukhaari ku sugan muslim ma siiqat اljazmi bay ku wariyeen mise siiqat tamriid waan soo marray soo maha maa dukira wixii lagu sheegay bisiiqati اljazmi siiqa go-an oo aan eh, tamriid ahayn jasmi waa mithaalkiisa ka qaala wuxuu yihi dakara wuxuu sheegay hebel xakaa hebel baa xikaayooday saasa lale ert fa huwa xukmun maxkuumun weeye mid la xukumay xadiidka noocaas ahee mucalaqa ah, ah siiqadiisana jasmi ay tahay bisixati inuu saxiix yahay kana asaxay can ilmudaafi ileyh qofka loo idaafeeyey hadda markuu leeyahay bukhaari wa qaala abu muusa qada nabiyu sal l rugbatay markuu leeyahay saxa hada alxadiid can abi muusa qofka loo idaafey abu muusa warka waa ka asaxay lanna siqat ljasmi baa lagu wariye wama ba qaybta labaad wamaa dukira wixii lagu wariyeyse bisiqati tamriid siiqadaasi tamriidka ah a ah, siiqa iska jiran oo daciifa wey qiil qiil baa lyii soo maart ka qiila wa dukira wa xukiya qiila waxaa la yiri baa iska tiri sheeko oska sheeko qiila haddaad maqli iskaga carar qiila waxaa la yiri dukira waxaa la sheegay xukiya waxaa laga soo xikaayooday oo laga sheegay ah, xukiya qofaa laga sheegay wey dukira waxaa la sheegay w sheegaba qiila waxaa la wuxuu yiriba qiila waqaaladan waa lanahiyiba ah, in allaha naha cankum can halaathi qiila waqaala kamideed falaysa fiihi kaas noocaas ee bukhaari ku sugan ama muslima siiqada noocana lagu wariyey haddii la dhihi lahaa qiila can abi muusa haddii la dhihi lahaa xukiya can abi muusa la dhihi lahaa kaasagaa falaysa fiihi xukmu bisixati mid sixadiisa la xukumay maaha can ilmudaafi ilayhi midka loo idaafay inuu ka asaxay lama xukumayo bal fiihi waxaa ku sugan waa saxiix markaa badhiimayst baaritaan buu kaaga baahan yahay fiihi saxiixu saxiix waa noqon karaa inuu raawigi iska tasaahulay oo uu siqatu tabriid ku wariyay oo tasaahulay oo saxiixiya waa dhici kartaa walxasanu baa dhici kartaa xasan waa noqon karaa wadaciifuna waa noqon karaa waxaa kala saari inaad baarid ku samayso daciifna waa noqon karaa laakin laysa fiihi dacfiga asaga ah laysa ma aha fiihi xadiidun waahin laysa fiihi mucalaqaadka saxiixaynka kuma sugna xadiiثun xadiiث waahin daciifkiisa uu daran yahay daciif waa noqdaa laakiin dacfi shadiida ma noqdo bukhaari muslim bay ku qoran yihiin lere maxayna u noqoneen dacfi waaya liwujuudihi waxaa mucalaqan laga helay tamriid bah lagu wariye fi lkitaab اlmusama kitaab lagu magacaabay bisaxiixi lagu magacaabay marka xataa inkastoo mawduuciisa aynan ahayn oo muqadimaadki iyo waxa u ku keenay kitaab saxiix lagu magacaabay wax daran oo daciif oo aad u daciifa inuu ku keeno ma dhacdo daciif oo iska ersaalan buu noqon hadduu daciif noqdo xataa see lagu ogaanaya marka laakiin wa dariiqu macrifati saxiixi mucallaqa siiqatu tamriid lagu wariyey kiisa saxiixana ah oo la ogaado min gayrihi kiisa aan saxiixin lagu kala ogaado dariiqada lagu kala ogaanayo huwa albaxu waa in la baadho can isnaadi hada alxadiid xadiidka qiilo lagu wariyey waa inaad xadiidka sanadkiisa baadho walxukmu calayhi la xukumo bima yaliiqu bihi waxay cunamadan wa qiila baa tiri haye qiiladana dib u baadhi xadiidkaasaa waad raadisay waxaad ogu tagtay masaanidi baa ogu tagtay mee waxaad ugu tagtay sunankii baad ugu tagtay mee waxaad ugu tagtay musanafaadkii baad ugu tagtay kutub musanafaad waa soo qaaday rijaashiisii hadda insoo qaadeen oo kale raggan cabdulahi eh, cabdulahi eh, iyo mxuu aha magaciisii eh, cabdishakuur iyo kutub rijaal bilaadeen way soo saareen waxay ka dheheen xaafid maxajar muxuu yiri fulan muxuu yiri markaasaa deena ayaad xukumi kartaa ragki fiican hadday wada noqdaan darajadooda ay dabdigooda uu taam yahay saxiix baad ku tasniifin hadduu waxooga ka yar hoosa dabdigooda khaliid xasan mahdii hadduu kasii hooseeyana kulamaa can rutbati xusni qusur baad marinaysaayo fahuwa daciifu waaqsamun kuhur baad saari soo maart saas u kala saaraysaa waka wa dariiqu macrifati saxiixi min gayri laga kala garan huwa walbaxhu waa inaad baadho can isnaadi hada alxadiid walxukmu caleyh bima yaliiq waxa uu cunama uu mudan yahay ku xukumi deenna laakiin hadduu siiqatu ljasmi yahay bukhaari baa kaa qaaday a ah, waaba saxiix almursal waa qeybtii labaad qeybtii labaad maxay tahay sheekh asaqdu aldaahiru someen sakdiga daahirka afartaha xadiiث اmarduud bisababi sakdi baa ku jira xadiiث اmarduudi bisababi sakdi waxaa noo iman donta xadiiث اmarduud bisababi طacni baa noo iman doonta almarduud bisababi sakdi oo afar daahira iyo laba khafi ah kii horeeye mucalaqa aan ka soo baxno daahira kii labaad waxaa weye almursal taxriifka mursal maxaa la dhahaa waa sayra daciif kamida lugatan huwa ismu mafcuul wey min arsala laga keenay wuu diray bimacnaa adlaqa wuu sii daayo waa diray fakaana almursila qofka wax diraya ee wax irsaalinaya qofka wax irsaalinaya ee raawigaa waa asagaoo adlaqa alisnaada sanadkii sii daayay oo walam yuqayidu aan dabrin biraawin macruuf raawin macruuf oo la yaqaan ku dabrin ah. taabicigiin ba wuxuu iska yiri qaala rasuulu llahi war qaala rasullahi adi maya soo gaarin rasuulke xadiidkan qof la yaqaan magu dabar ma dabra ayuu yiri wuu sii daayay isku ah, siita qaala rasuululahi rasuulkii asaga banaan meeshana udhexaysa banaankii asagoon ka dabrin bu iska siita qaala rasuululahi bu iska yiri mursal baa laleyahy waa sii daysi qof la yaqaana kumada xidhin fakaana almursila qofka mursilka ee wax irsaalinaya alaqa asagoo iska sii daawa alisnaad sanadkii u hadiyeeyey walam yuqayidu ma dabrin biraawin macruuf raawi macruuf la yaqaana kuma dabrin saxaabigii ma sheegin ba isilaaxan waa kaa waa luqadiy isilaax waxaa mursalka lagu dhahaa huwa maa saqada min aakhiri isnaadihi sanadka aakhirkiisa wuxuu ka dhaco min bacdi taabici baa aakhirka loo waday taabiciga gadaashiisa oo aakhirulisnaadki oo saxaabigiia maa iyo ladigii weeye saqada dhacay min aakhiri isnaadihi min bacdi taabici wax ka dhacay kaasa waxaa la yihahdaa mursal baa la yihahdaa saxaabi ma dhihi kartid saxaabiga baa dhacay hasku dhihin ha waxa dhacay inuu saxaabi ahd og tahay asaxaaba kuluhum cuduul baa la dhihi lahaa garashadiisa garasho la-aantiisa dhib mala saxaabi naga daaba la dhihi lahaa haddaad ogtahay waxa maqan inuu saxaabi yahay ee taabici baa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi manduumadii bayquni raximahu llah saaxib albayquniya amar bn fatuux uu dhihi jiray wlmursalu minhu saxaabiyu saqadaas waa la yarduraa leannu haddii aan ognahay waxa maqan inuu saxaabi yahay saxaabi dee garashadiisa garasho la-aantiisa dhibaato maba leheen ba alsaxaaba kulahum cuduul buu ley nawowi raximah llahu tacaala waxaa laga baqaya markuu taabicigan leeyahay xasan bisri uu leeyahay qaala rasuulu llahi waxaa la arkay taabici taabici ka wariyey taabici taabici ka wariyey oo taabiciga saxaabigu ka wariyey bale lix taabici oo iska warinaysaa la arkay lix taabici oo si iyaga isku jafaayeen iskaga warinaayeen mar ka dambe ay saxaabadii ku dhexdhaceen marka waxaa laga cararaya waxaa weye meesha loo diidaya mursal waa daciif loo leeyahay taabicigan qaala rasuulullahi leh yaa waxaa dhici karta inuu taabici kale ka warinayo taabicigaa kale marka daciif buu noqon karaa ilan damaano ma hayste saxaabada damaan haystaan oo waa cuduul baa niri qur-aanka lagu tacdiili ilahi baa taskiyeeyey taabici lakin ooma hayno muslimiintu kamid yah dacifna waa noqdaa nin wanaagsanna waa noqdaa halkaa way meesha daciifka keenaysa cabsi laga qabo sharxu tacriifi tacriifkana lagu sharxaya ey wuxuu la jeeda huwa alxadiidu ladi mursal waa xadiidka aladi saqada min isnaadihi raawi raawi baa ka dhacay aladi raawiyi bacda taabici taabicii ka dambeeyey sagana taabici kalu noqon kara ka maqan waladi bacda taabici taabici mid ka dambeeye huwa saxaabiy waa saxaabi mid taabici ka dambe waa saxaabi sax laakiin midka maqan saxaabiga maya saxaabigii waa maqan yahay ficlan laakiin mid kale laga cararaya wa akhiru lisnaadi sanadka meesha ugu dambaysa ee laleeyahy waxbaa ka maqan huwa daraf ladi waa darafka fi saxaabi ila waa soo maray mabda lisnaad mursal iyo mxuaha mucalaq cagsi bay isku yihiin opposite ba isku yihiin mucalaqa muxuu ka gooya sanadka awalka mursalna aakhirka waka war akhiru lisnaadi huwa darafhu ladi waa darafta fihi saxaabiyu saxaabi u yahay suuratahu suuradiisana si ma sawirbo wuxuu le wasuuratu sawirkiisu an yaquula taabiciyu taabici waa inuu yidhaahdo sawaaun kaanat ahaya taabiciya sagiira mid yar ow kabiiran taabici weyn ahaya qaala rasulla inuu yidhaahdo ah, inuu taabici qaala rasuullah yihahda kada oo facala nabigaa sameeyey kada waxa oo ficila waxaa lagu sameeyey bixudratii nabiga meeluu fadhiyey oo joogay kada baa lagu sameeyey saddexda qaybooda xadiidka weeyaan haddee xadiidka nabiga muxuu ahaa aqwaalun wa afcaalun wa taqriir wa taqriiraat sifaan lagu dara agga marat samaaish markaa hadlay markaa nin taabici ah wuxuu lehy qaala rasuululah ama wuxuu yihi facala rasuululah ama facula cindahu aw bixadratihi taqriir wa hadihi suurat lmursali mursal suuradiisa taas cinda almuxadithiina muxadithiinta agtooda ogow hadda ah. taabici inuu qaala rasuululah yihahdo saxaabiyun saqad taasaa la diidanya mithaaluhu ma akhrajahu muslimu muslim wuxuu soo saaray fi saxiixihi saxiixiisa uu ku soo saaray ila muslim kutub badan buu leeyahay fii saxiixihi baan ujeedinaa fi kitaab albuyuuc weliba uu kasii ku dhex sheegay qaala muslim wuxuu yihi xadathanii moxamed bn raafic qaala xadathana xujayn qaala xadathana leyth can cuqayl can ibni shihaab can saciid ibni musayabin ana rasul waka soo maartid sanadka suu kugu taxnaa xaggee soo gaaray saciid ibn musayib buu soo garay soo maartid saciid musayib waa taabici taabici kabiir wey ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam bu marka nabigu u tiriyeyba nahaa wuxuu reebay beyca almusaabana idink waxaa inii qoran beyca wuxuu u qoray ma jirtaa nahaa annahaa can beyci lmusaabana can oo canta uu hormariyey ama can ilmusaabana can maxaa ku qoran can beyci can ilmusaabana iyo can beyci lmusaabana waa sax lakin meeshan khalad bay gu qoranaga nahaa beyci can ilmusaabana nahaa beyci can ilmusaabana sidaa i qoran sidaas habeenka o dhan nahaa bayci can ilmuzaabana ah, yaa khilaafsan ah, bayci can ilmuzaabana isku mid ma noqotay waka adiga nahaad baycu lmuzaabanu nabiga nahriyey muzaabanada waa nooc oo kamid a albuyuuc almuxarama buyuucda manhiyadee la nahiyey qeyb kamida weeyaan ah, muxuu yiri naha can bayci lmuzaabana saasa mashhuura saasaa mashhuur nahaa can beyc اmuzaabana wاlmukhaabara nacam muzaabanada markaa iyuu nabiga reebay xadidka isagoo mutasila mawsuula xiriira ayuu meel bukhari muslim ku qorayay bukhari muslim ku qorayay oo daciif maaha lakin hadda sanad baan ka hadlayna sanadkan sidan hadduu yahay saciid bin musayib baa ana rasuul ku yidhi saciidna waa taabici sanadkii marka maxaa go-an aakhirku ka go-anya sooma xaggi taabi agga saxaabigu ka go-anya sidaas kaasaa marka waa la dha wuxuu ku leeyahy marka fasaciid ibnu musayab ninka la yidhaahdo taabiciyu kabiir waa taabici kabiira rawaa hada alxadiida wuxuu ka wariyeyna can inabiy nabigu ka wariyay alayh isalaatu wasalaam biduuna an yadkura isagoon sheegin alwaasita qofka udhexeeya baynahu asaga iyo wa bayna anabiy asaga iyo nabiga ale bayna nabiy nabiga asaga wax udhexeeya muuna sheegin faqad asqada marka wuxuu riday min isnaadi hada alxadiidi xadiidkan sanadkiisa wuxuu ka riday aakhirahu meesha udambaysu ka riday wahuwa akhirka wahuwa min bacdi taabiciy wahuwa aakhirka la ridayna man waa qofka bacd taabici taabicigan saciida wixii ka dambeeyey ayuu riday wa aqalu hada sakt dhicidaasi taabiciga wixii ka dambeeya la riday waxa ugu yar ee suuragalah waxaa weeye an yakuuna inuu noqdo qad saqad saqada mid uu dhacay asaxaabiyu saxaabigii inuu dhacay baa ogu yaraan karta taabici hadduu qaala rasuullah yihahdo saqda horta waa jiraa laakiin waxa ogu yaree la ixtimaali karo waa saxaabi inuu meesha ka maqan yahay wayuxtamal waxaana la suuragal ah an yakuuna inuu yahay qad saqada inuu dhacay macahu saxaabiga maciisa hayruhu qof aan saxaabi ahayn ka taabiciyin taabici kale mathalan ha ayaa dhici karta marka haddaan dhihi lahen saxaabi unbaa maqanay saxaabadan waa cuduula dhimanaan dhihi lahen ixtimaal kalaa meesha soo galay oo waa maxay inuu taabicigan taabici kale ka wariyey taabicigaa kalena saxaabi ka wariyey deena uu taabicigii iyo saxaabigiiba isla jaray halkaa markaa saqdi baa dhacay saqdigaa asagaa marka xadidka daciif buu ku noqday sababta dacfi maxay tahay sababta wa tisaabsardal waa soo socotahay waad garatay ayb almursl mursl cinda alfuqaha wاlusuuliyiin mursl baa jira marka eh, mursalka aan kasoo sheegnay muxadisiintaas ka lahayd ah, waxaa jira mursl cinda alfuqaha wاlusuuliyiin ma dakartuhu buu ku ley musanifka wixii aan kuu sheegay min suurati اlmursali mursalka suuradiisaa huwa lmursalu waa mursalka cinda almuxadithiina mursalka loo yaqaano wey ama almursalu oo sanadka aakhirkiisa la gooyo ay muxadithiinta u yaqaanaan ama almursalu mursalka cinda alfuqahaa fuqahada iyo walusuuliyiina mursalka waxay u yaqaanaan fa acamu min dalika kaa waa ka caamsan yahay fa cindahum agtooda fuqahada iyo usuuliyiintu ana kula munqaطicin sanad kasta oo go-a munqaطac la gooyo mursalun mursal wey calaa ayi wajhin wej kasta oo kaana inqiaacuhu go-idiisa ay ahaataba wej kasta oo go-idiisa ama awalka ka go ama akhirka ama dhaxda ka go ah xiriirin qolada fuqahada iyo usuulida wa isku duudqaadeen isku duud qaadeen leannahu maaha ahlu hada alfani maaha fanigan ehel oo maaha ayaga ah, marka waa tasahuli soo maarti raggan muxadidiinta daqiiq waay hawsha ayagaa gacanta ku haya ayagaa takhasuskan iskale marka way kala saareen fa cindahum ana kula munqadicin mursal mursal weya wax alla wixii sanadka inqidaac oo gala calaa ayi wejhin wej kasta iyo dariiq kasta oo kaana u ahday inqidaacu geydaas whada madhab khaiib alkhaiib albaqhdadi aydan asga sidaasu raacay fuqahada iyo wuxuu raacay usuuliyiintu raacay laakiin muxadiثiinta maxay ku dhaheen war sakdi oo dhan ma ahee sakdiga aakhirkama ka go-a wey awelka mucalaq baan ku magacaabnay aakhirkana mursal dhexda rag kalaa soo socde xukmuhu xukunkiisa muxuu yahay haddaba mursal almursalu mursalku fi lasli sida asalka ah daciifu daciif wey mardudin la celinayo la radinayo muxuu daciif ku noqday lifaqdihi waayintiisa uu waayey shardan shardi buu waayey min shuruudi maqbuul xadiidkii maqbuulkaa shuruudiisii shanteed mid kamida la waayey wahuwa shardiga uu waayeyna itisaalu sanad wey sanadki inuu xiriiro soo shardi ma aheen haddii sanadki adi akhirka laga gooy muu xiriiraa ma xiriiro ilaa uu dhammaado oo nabiga ina gaarsiiya la rabi ama matni ina gaarsiiyo marka itisaalu sanad baa la waayey waa ko laba waliljahli jahlina waa soo galay meesha laga jaahil noqday bixaali raawi lmaxduuf raawiga la xadfay ee meesha laga gooyey xaalkiisana jahli baan kaga jiraa oo aan garan laanahay lixtimaal waxaa suuroobi karta an yakuuna maxduufu midka la xadfa inuu yahay hayra saxaabiyin mid aan saxaabi ahayn inuu yahay baa dhici karta wa fi hadihi اlxaal hadduuna saxaabi noqonin qofka la xadfo qof kale uu yahay yuxtamaalu qofka asaga an saxaabi noqonin waxaa suuragala an yakuuna daciifan inuu daciif yahay tasalsulkaasna gaarhsiinaya dacfiga tasalsulka ixtimaalaadkaas israacraacay ayaa xadiidku daciif ku noqday taabicigan aakhirka sanadkii buu gooyey soo maaha qofkaa taabiciga uu qaala rasuulah iska yiri ka maqan waxaa dhici karta inuun saxaabi ahaanba oo taabici meesha ku jira ixtimaal kale haddayna kusoo war arorayo qofka asaga saxaabiga ahna taabiciga inuu daciif yahay hadana suuragala mar walba dhanka xun baa la aadi marka dhanka xun baa la xigi dhanka xun ayaa la xigaya ixtimaal an yakuuna hayra saxaabi wa ixtimaal an yakuna hada alghayru daciif a marka intuu daciif noo noo soo dhuuntay ahaan lahaa saxiya waan hasanaayo xasana kuwa kale aan qaadana wey laakiin alculamaa sida mabdaa guud waa saas mursalku inuu daciif yahay baa asalah sababta uu daciif ku noqdana laba cilaa sheegnay waaba ayib ha ahaana sidaa asalka laakin alculamaa culamada min almuxadithiina muxadithiinta iyo wahayrihim ba ah way isku khilaafeen fi xukmi lmursali mursal xukunkii bay isku khilaafeen walixtijaaji bi xujaysi lixujaystana waa isku khilaafeen liana hada nooca noocan min alinqidaaci ee go ah yakhtalifu waa khilaafsan yahay can ayi inqidaacin aakhara inqidac kasta oo fi sanadi ku jira waa khilafsan yahy sanadka awelka ka go'a iyo sanadka aakhirka ka go'a isku mid maaha ninkan saxaabi baa maqnaan kara xoogahu wuxuu haystaa qiil buu haystaa kan laakiin rag saxaabada kafir baa la gooyey marka wuxuu leeyahay inqiطaacan yakhtalifu can ayi inqiطaacin aakhar min sanad u khilaafsan lianna saaqida midka dhacay minhu sanadkan isaga ee mursalka ka dhacay haaliban sida haalibkaa maa yakunu saxaabiyan saxaabi buu noqdaa haaliban ma sida haalibkaa yakunu wuxuu noqdaa saaqidka dhacay saxaabiyan buu noqdaa maadaas ogow maaha maaha naafiya iska ilaali ma yakunu saxiixan ma noqdo hadhihin lianna saaqida saaqidka dhacay minhu mursalka xaggiisa midka dhacay qaaliban sida qaalibka ma qaalibka si ah yakunu saxiixan buu noqdaa sida qaalibka saxiix buu noqdaa madaasi silaba ka dhawas ka batur lianna alghaaliba yakunu saxiixan buu noqon wa saxaabatu cafwan lianna alghaaliba yakunu wuxuu noqdaa saxaabiyan buu noqdaa inta badan qofka dhacay ee aakhirka ka maqan inta badan saxaabi buu noqdaa saxaabadana maxaa la yidhi wasaxaabatu saxaabaduna kulluhum dhammaantood cuduulun cuduul weeyaan laa yaduru ma dhibayo cadaw macrifatihim garasho la-aantooda waxuma dhibayso marka ninkan wuxuu ku doodayaa mursalka waa la qaadan karaa leh war qofka la riday qofka naga fog maaha waa saxaabi saxaabadan waa cuduul aan qaadano ku canfallo halkaasu marka qofkan haystaa baynamaa kii mucallaqa wuxuu ku doodi karo ma jirin wuxuu ku doodi karo ma jirin rag oo la rabo in la ogaado ayay wada ahaayeen wa mujmalu aqwaali lculamaa culimada aqwaashooda duuduubkeeda fil mursali mursalka ay ka hadleen isku khilaafeen halaatu aqwaal wey saddex qowl baa la isugu khilaafsan yahay mursalka iyo ku dhaqankiisa hiya saddexdaa qowl kow daciifu marduud qola halkaasay dheheen meelb meelan usoo marmarinba waxay dheheen mursal soo ma aha waa marduud daciif ah lagu camalfal maayo mucalaqii iyo munqaicii iyo mucdalki raaci ah, itisaalu sanad baa la waayey wa hada cinda jamhuur muxadithiin muxadithiinta jamhuurtooda sidaasay qabaan hada sidaa qowlkaas iyuu ku tagay cinda jamhur muxadithiin wa kathiirin iyo in badanoo min asxaabi اusul wاlfuqaha kamida qowlkaasay qaateen wa xujatu haaulaa'i qoladan xujadooda huwa اljahlu bxaali raawi اlmaxduuf raawiga la xadfay ee meesha ka maqan xaalkiisa jaahil laga yahay oo saxaabi miyaad ka shakisanta ma saxaabi ma ixtimaal waxaa suuragala an yakuna gayra saxaabiyin qof aan saxaabi ahayn inuu yahay baa dhici karta qofka meesha ka maqan oo saxaabigii iyo taabici kale isla gooyey midkaasaan xaalkiisa ka shakisannahay kol haddaan la garanaynin majhuulu xaal buu noqday oo daciif wey waa la turaya saas dheer waa sidaasay muxadithiintu ku tageen alimaamu muslim raximah اllah fii muqadimati saxiixihi kitaabkiisa muqadimada diibaajada wuxuu leeyahay wاlmursalu fii asli qowlina wa qowli ahli اlcilmi fi اlxadiiثi laysa bxuja saasuu dhahaa wاlmursalu fi asli qowlina wa qowli ahli lcilmi fi lxadiidi laysa bixuja saasuu qaba inkastoo bukhari markaas hayaan oo meel kalu kala tuuraya ba saxiix qowlka labaad qowlka koobaad mursalka xukunkiisa waxaa weeye daciif marduud qowlka labaad saxiixun yuxtaju bihi waa saxiix mursal waana la xujaysanayaa wa hada cinda alaimati halaatha aimada fuqahada ee saddexdaa oo waa kuwe abi xaniifa kow wa malikin laba wa axmed saddex fi lmashhuuri canhum axmed riwaayo kalu leeyahy qowlka mashhuurka ah iyo wuxuu ku raacay abuxaniifa maali saddexdaa qowl wey waxay dhaheen waa laxujaysan iyo wa daa'ifa koox kaleo min alculamaai kamid ah bishardise waxay shardisteen markay leeyihin mursal waa laxujaysan an yakuuna almursilu qofka wax irsaalinaya ee xadfaya sanadka aakhirkiisa hiqata waa inuu hiqaya qofka wax xadfay ee wax irsaaliyey ee mursalka la yimid asaga laftigiisa waa inuu hiqaya ko walaa yursilu waa inuuna haddana irsaalinin ouna goynin ilaa can hiqa qof hiqaa ah mooyeene qof hiqaa ah unbuuna xadfay oo meesha ka saaray hadii la yirahdo noo sheeg sheekh qofka meesha ka maqan eed goysay hiqaa tahay waan ku naqaanaa laakiin qofkan aad meesha ka bixiso waa kuma waa hebel buu dhihi markii la baarana waa hebel oo hiqa yaa lagu ogaada mujarab wey waa la tajribeeyey in badan baa la tajribeeyey asaga daatadiisa waa hiqa inta badanna ragga uu rido marka la baaraba nin hiqa un noqon naga daayaa marka ninka asagaa waxaa looga bartay laa yursilu ila can ithiqaat haqaadibn wax ka wersaaliyaa marka xadiidkiisa waa la xujaysan bay dhehen shardigaasi shardisteen wa xujatun xujadooda waxaa weeye ana ataabiciya thiqa ninka isagoo taabici ah oo saxaabada nabiga soo gaaray quruuna mufadala ah haddana thiqa ah laa yastaxilu ma xalaashanayo an yaquula inuu iska yidhaahdo qaala rasuul lah sal slam ila idaa samicahu inuu maqlay min hiqatin qof hiqaa oo nabiga ka maqlay taabici oo kale oo taabicigaana saxaabu ka maqlay inuu sidaa maqlay mooyaane iska xalaashan maayo been ha isagoo taabiciya oo hiqa laa yastaxilu an yaquula inuu yihahdo qaala rasul la sal ila idaa samicahu min hiqa mooyaane arrintaasa marka darteed saxiix weeye la xujaysan hadduuba ninka xadiidka irsaalinayo uu hiqa yahay dad hiqaadana uu inta badan wax ka wariyo oo laogaaday la ogaaday ah, jim qowlka saddexaad weye mursalka aqwaashiisa qabulahu bishuruu qabulahu in la aqbalaya mursal waa la aqbali lakin bshuruud baa lagu aqbali kaasba shardi baa ku jira lakin shuruud ka badan wey ee yasixu waa asaxayaa bishuruudin in lagu camal falo mursal waa asixi bishuruudin buu ku asixi wa haadaa qowlkan shuruudda shardistay cinda shaaficiyi shaaficiy agtiisa weeyaan iyo bacd ahli culammada qaar iyo imaam shaafici hogaaminayo waxay dhaheen mursalka waa la xujaysan haddii shuruudan la helo wa haadihi shuruudu shuruudanna arbacatun wa afar afar shardi wey halaathatu saddex shardi fi raawi lmursel raawi wax irsaalinaya ee wax xadfaya ayaa saddex shardi laga rabaa in laga helo si warkiisa loo qaato wa waaxidun shardiga afaraadna fi lxadiidi اlmursali xadiidka la irsaaliyey ayaa loo shardini wa ilayka kaalay haada haadihi shuruuda shuruudda ayaday afartaa saddexdaasi loo shardiya mursilka wax irsaaliyey iyo midka xadiidka loo shardiya afartaasi waa kuu sheegaya bitafsiil baan kugu sheegi bu ku leh ko waaxid wuxuu ku leeyahay an yakuuna almursilu saddexdii shuruudda ahayd ee si loo aqbalo mursalka mursalka xadiidka mursalkaa qofka mursilka loo shardinayo irsaalina loo shardinayo waxaa ugu horeeya an yakuuna almursilu min kibaar taabiciin mursalku waa inuu yahay taabiciinta kuwooda waaweyn de kibaaru taabiciin yay ka wariyaan inta badan saxaabadu bay ka wariyaan taabiciga wasadka iyo taabiciga sakiirka waa laga yaaba de taabiciin baa ka horeysay oo ka waaweyne kuwa inuu ka wariyo oo hadduu qaala rasuulla yihahdo ha taabici baad ka warin jirtay awalba waxaad xadaltay taabici weeye mana naqaano in la yirah lakin taabici kabiirah oo saciid iyo xasanulbisri iyo mujaahid iyo cataa iyo ragga waaweyn ee kibaarta ahaa fuqahaa sabca fi casri taabiciin kuwii ladhihi jira oo kale qaasim iyo khaarije iyo raggaas oo kale inta badan saxabada ka wariyaan marka iyo kura mursilu min kibaar taabiciin waa inuu noqdo si saxaabi wuu ka wariya aan u dhahno laba wa idaa samaa markuu magacaabo man arsala canhu qofka uu wax ka soo irsaaliyo xadiidkiisa uu irsaaliyeyna ee una sheegina markuu magacaabana samaa wuxuu magacaabay hiqatan qofka u magacaabay markaan ku dhegno shee maanta kaa dhaqaaqi mayno noo sheeg qofkaad ka welisay hiquu noo sheegi ay idaa su-ila haddii la weydiiyo can isma raawi raawiga magaciisa aladii xadafahu u xadfay markaan weydiina u irsaaliyey fa inahu ninkan isaga mursilkaa yadkuru wuxuu sheegay isma shaksi shaksi magacii hiqatan hiquu sheegi oo saasaan ku imtixaana ku ogaanay ardada qaar dhib badan baa jira ilan ka hareenin wadaadka aan ka hareenin baa jirta macalinka oo ku dhagaaya markay ku dhageen oo lagu dhaleey mar walba si walba la yiri wuxuun saari un nin hiqa mugu um sheegi naga daayo kar kari mayne marka waa xukunkiisa waxaa la yihi marka walidalika waxaa la dhahaa maraasilu saciid musayib ah, marka laga hadlayo maraasiil waxaa jirta aad u xoog badan wa shaarakahu lxufaadu shardiga saddexaad ee mursilka wax irsaalina loo shardinayo idaa shaarakahu lxufaadu kuwa xufaadee kale ee aqraantiisaa markuu la mushaarakeeyo alma'muunuuna aaminka laga yahay lam yukhaalifuuhu ma khilaafayaan nimanka kale iqaada ragga kale aqraanta islah wax isla warin jireenna weligii nin khilaafa ma aheen nin wax khilaafa oo shaad lagu yaqaanayna ma aha marka hiqaadiisi unbuu maanta la socda ey ana raawiya qofka raawiga almursil ee wax isaalinaya daabitun waa daabit taamu dabdi dabdigiisana uu taam yahay bxayثu wuxuu daabid yahay heer uu ka gaaray idaa shaarakahu ruwaatu ruwaada markii uu la mushaarakeeyo addaabituuna ee wax dabdiya yuwaafiquun ay waafaqayaan ala riwaayati kuwaafaqayaan ah, ida shaarakahu ruwaat adaabiduun yuwaafiquuna ala riwaayati bay kuwaafaqayaan ah. tana lagu ogaada inuu ninkan dabdigiisa uu taam yahay weligiiba sarmaseegto ma yeelan wuxuu werinaya o dhan ba waxaa la arkay isagoo raggii hiqaada raacsan oo waafaqaya marka mursalka ninka meel wel ma sii jiro raggaa muraacsan yahay raabican saddex shardi muxuu yidhi mursilka loo shardiya sooma shardiga afraad waxaa loo shardiyaa mursalka xadiidka laftigiisa wuxuu ku yidhi wa an yandama waa inuu u dumo ilى hadihi shuruudi ثaلaثة waa inuu u dumo shuruudda saddexda aثaلaث saddexda soo sheegnay waaxidun shardi kale waa inuu kudarmado ku darmo oo uu u dumo oo mima yeli saddexdan saddexdan mxu afartan shay ee soo socota afartan khiyaar mid kamida waa in saddexdaa shardi uu la socdo ah, an ynbama inuu la dumo ilaa hadihi shuruudi halaata shuruudda saddexda ee mursalka loo shardiyey waaxidun waa inuu la socdo shardi kale oo mima yeli waxaan soo socda waaxid an yurwى alxadiiثu xadiidkii waa in la wariyo min wجhin aakhara dariiq kale oo musnadan la taxay musnad ah musnadku waa did mursl mawsuul xadiidka isaga ee mursalka ee shuruuddiisa saddexdaa watay waxaa la helay warka uu sheegayo xadiid musnada oo mawsuula oo sanadkiisa taxan yahay oo nabiga la sheegay mathalan ama saxaabiga ku dhamaan saxaabiga la sheegay oo mawsuul ah ayaa la helay oo iswaafaqay iswaafaqeyn baa la helay khalaas mursalkii hadaayi inuu mawsuul yahay oo sax yahay baan qaadana waan ku camalfalayna taa waa inu la socdo amase mase yurwa waa in la wariyo min wajhin aakhara xadiidkii baa la warinayaa wej kale iyo dariiq kale mursalan oo mursala mursalkii aan haysanay en lahayn war muxuu yahay mursal kalaan u helay arsalahu waxaase irsaaliyey mursalkii labaad man akhada alcilma qof cilmi qaatay can gayri rijaali mursali awali mursalkii hore rijaasha uu ka qaatay rijaalaan ahayn mursal wax ka wariyey ayay iswaafaqeen waa laba mursal oo iswaafaqay kale rijaal ah kale sanadna ah somat kaana sanad bu le kana sanad buu leeyahay matnina waa isku waafaqeen kol hadii matni isku waafaqeen waxba ka jira warkan a mursalkan iswaafaqay ee matniga isku waafaqay kala dariiqana ah warkan waxbaa ka jira aan qaadano waa la qaadanaya amase khiyaarka saddexaad an yuwaafiqa wuxuu waafaqay qowla saxaabiyin xadiidkii mursalka ahaa ee sanadkiisi si loo soo wariya saxaabi a la sheegin qaala rasulla laiska yidhi war saxaabi iyo qowl saxaabi uu leeyahay ayuu waafaqayba abu hureyre hadal uu yidhi buu waafaqay ibn cumar hadalkiisi buu waafaqay hadalkii ibn cumar iyo mursalkaasi nabiga loo tiiriyey saxaabiga la xadfay baa iswaafaqay isku meel bay ku imaadeen saxaabigiiba hadduu sidan u qabay waxaa weye waxbaa ka jira warkan isaga aw amase yufti inuu fatwoodo bimuqtadaah xadiidkan mursalkaa ah waxa uu ka hadlayo mawduuca uu ka hadli iyo wuxu uu tusaayo akharu ahlicilm culummada badankood inay fadwoodeen masale ay culamado dhan fadwoodaan taxriiman ow taxliilan ay ka hadleen o fadwoodaan oo ka jawaabaan iyo mursalkii baa iswaafaqay marka ahlulcilmiga warkan ay fadwoodaan iyo mursalkan hadii laisku daro asal buu leeyahay asal buu leeyahay marka saddexdaa shardi ee mursalka loo shardin iyo afartan shardi mid kamid oo la socdo haddii la helo shaafici iyo culimada qaar kamida ah waxay leeyihiin mursalka noocaasa maqbuul la aqbalayo wey maqbul aqbalay waadix miya masa ku celinaya ya faida taxaqaqat hadihi shuruud hadday shuruuddaa xaqiiqowdo tabayana sixatu makhraji lmursali mursalkaas makhrajkiisa iyo meeshuu ka soo baxay sax inuu yahay baa noo cadaanaya wamaa cadadahu midka xoojiyeyna isagana sax wey laba shay lasku garboode ah, wa midka xoojiyey waa waa ma midka xoojiyey musnad kale u ahaa meehe wuxuu ahaa mursal kale oo dariiq kale leh meehe qowlu saxaabi meehe fatwa ahlilcilmi sabkaa marka w faida taxaqqa hadi shuruud tabayana waxaa cadaaday sixatu makraj mursali mursalka noocaasa makrajkiisa meeshu ka soo baxay inuu saxiix yahay wamaana waa saxiix midka wamaa yladi kiina waa saxiix cadadahu mursalkan isagaa xoojiyey midka xoojiyey oo musnad aakhar ah mursal aakhar ah qowlu saxaabiyin ah muqtada eh, fatwa ahlicilmi ah a wamaa cadadahu wa anahumaa labada isxoojisay saxiixaani wey low caaradahumaa eh, waa saxiixaan way isxoojisteen waxay weliba iska difaaci karaan asagood mursal haysato mursal kale xoojinaha haysato ama musnad kale haysato hadduu xadiid kala mucaaradeeyo ka hor imaado waaba la radinba waa laga adkaanba ah, waa laga adkaan kuwan way isxoojisteen wuxuu leeyahy low caaradahuma hadduu caarido xadiidun saxiixun hadii saxiixa min dariiqin waaxidin hal dariiq xadiid ah oo hal dariiq ku yimid oo qariib ah hadduu mucaarado caarado mursalka mursalka wata ama mursalkaasi musnadka wata rajaxnaahumaa labadana rajaxaynaa caleyhi cala lmufrid midka keligaan ka rajaxaynaa maxaa looga rajaxay bitacadudi duruqi duruqdii baa tacaduday bisababi tacadudi duruq waa kamid axad lmurjaxaat ba kamid ahed waxyaala wax lagu rajaxso kamid maheen bitacadudi duruq baan ku rajaxaynaa idaa goortii baan kala rajaxaynaa tarjiix galaynaa tacadara aljamcu jamac uu suuroobay waayo cudurdaarimo baynahumaa labadan ismucaaraday inaan jamcina hadday suuro weydo markaas baabu tarjiix aan gallo tarjiixa waxaan rajalahaynaa mursalka mursalka wata ama musnadka wata ama qowl saxaabi wata can ilghariibi ilmufridi midka keligiisa ama mufradi lakeli yeelay ayaan ka rajaxaynaa faaidadaasuu wataaba mursalka marka in la radiya iska dhaafay awoodaasuu leeyahayba waa goorma hadde waa shuruudda haddu soo ciyaaro wey shuruuddaas oo dhan laga helo haadaa wayumkinu waxaa suuragala tawdiix hadihi اlumuur umuurta hadda aan ka soo hadalay inaan cadayno alatii umuurtii yembaqii ah, u haboonaa an yundama inuu u dumo waaxidu mid oo minha umuurta kamid a ila shuruudi thalaathati saabiqa shuruuddii saddexdeheed ee horeysay ee mursilka mursilka loo shardinayey umuurta xoojinaysa inaan sidan soo socotay shaxdan soo socota aan kugu cadayno saas ku leh whada wymkin waxaa suuragala tawdixi hadihi اlumuur alati ynbaqi an inuu dumo waaxidu minhaa mid kamida ilaa hadihi shuruud athalaatha loo shardi inuu u dumo asaabiqati hormartay bima yali baan ku cadaynayna waa maxay ko wuxuu ku yidhi xadiiثu mursal lagu daray xadiiثu musnad maxay lamid tahay saxiix xadiiثu mursal lagu daray xadiiثu mursal maxuu lamid yahay saxiix xadiiثu mursal lagu daray qowlu saxaabi muxuu lamid yahay saxiix xadiiث mursal lagu daray fatwa akhar culama culamada badankood fatwadoodi muxuu lamid yahay saxiix waka marka le xadiiث mursal iska leedahayna shuruudii saddexdeed ee mursilkii way wat sooma saddexdeed ee mursilka ahaa muqawiyaadkii saddexda afarta halkan ahaadna mid waa ka wato waxyaali wax xoojinaya afarta afartan ayadaan waa mid ka wato ayb mursal saxaabi saxaabi mursal waxaa jira waxa la yihah mursalu saxaabi la yihahda jirta Ah, saxaabi waa jooga maanta sanadkii waa lasoo taxay inqiaaca kuma dhicin saxaabigii buu gaaray saxaabigi baa wuxuu yihi qaala rasuul llahi wa maca dalika mursal wey haddana waxaa lagu magacaabaa mursalu saxaabi baa lagu magacaabaa waa kan huwa mursalu saxaabi ma iyo ladii waa xadiidka akhbara bihi uu waramo asaxaabiyu baa waramay can qowli rasuuli sala allah alay wasalam nabiga qowlkiisa uu ka warramo oo nabigaasaa yiri buu leeyahay ow ficlihi ficlu rasuul rasuulka ficilkiisa buu ka warramayo nabigaa waxaa sameeyey buu leeyahay walam yasmachu mana maqal ow yushaahidu goobjoogna ooma ahayn waxaa nabiga uu ka sheegaya qowlka ama ficilka kamana maqal markuu hadlayey goobjoogna ooma ahayn markuu sameynay oo maxaa dhacdo oga maql ima lisaqarisini qofka wax warinaya nabiga alayh salaam baa saa yiride da-diisaaba yareedba marka hadalka nabiga uu lahaa dadiisa way yareed aw mase taakhuru islaamihi islaamnimadiisaaba dambeysayba islaamnimadiisii yaa dambeysay oo meesha ma jooginba aw kiyaamihi waaba maqnaa saxaabi buu ahaa wa waa joogay sida hawa saxaabi buu ahaa lakiin isagoo maqan oo qaswat ku maqan qaswat lmuuta lagu maqnaa hadalladu nabiga ku hadlay buu werinaya le nabigaa saa yidhi kiyaab baa kudhah wa maqnaa wa hada nooc wa hada nouci nooca asagaa waxaa kamid a axaadiiثun axaadiid kahiiratun fara badan lisikaari saxaaba saxaabada kuwooda yaryar axaadiis fara badan ay warinayaan noocan ay soo gelis ma la yihahdo mursal saxaabi ka bni cabaas baa kamid ah waa saqaar saxaabu kamid aha wa bnu zubayr baa kamid ah a wa bnu camr baa kamid ah wa bnu ah, cumar baa kamid ah alcabaad alarbaca saxaabada siqaaru saxaaba yay ka wariyaan xadiista intooda badan saxaabaday ka wariyaan saxabada nabiga alay slam bay ka wariyaan a ah. abu hureyre laftirkiisa oo sanatu saabic alhijri soo islaamay saddex sano base nabiga la joogay saddex sano labaatan sano oo nabiga alay slam uu nabi rasuul ahaa ya nabi rasuula u ahaa yuu abuuhurera khadka ka maqnaa intaa wuxuu sheegaya awe saxaabadu ka maqlay ah, fursadna waa helay meesha laiskugu imaanaya saxaabada madiina yuu ka faa'idaystay marka waxaa weeyaan waxay wariyaan waxaa la dhahaa mursalu saxaaba ayaa la dhahaa maraasilu saxaaba la dhahaa suura ahaan buu mursal u yahay oo hadda waxa maqan waa saxaabi saxaabi baa go-an laakiin haddana cabsidii laga qabay mursalka oo ah war waxa maqan amuu taabici yahay taabicigaasna daciif yahay waa laga baxay waxaa la ogaaday saxaabigan wuxuu ka warin waa saxaabi wsaxaabatu cuduul ayaa la ogaaday waa naadir inuu saxaabi taabici ka wariyo waa naadir way dhacdaa xukm mursal saxaabi asaaba ku sheegay waa kan wuxuu ku leeyahay mursalu saxaabi xukunkiisa muxuu yahay mursalu taabiciin iyo hayri waa soo ogaanay mursalka kale waa soo ogaanay oo daciif buu ahaa qolada yidhi waa maqbuulo shuruud bay shardiyeen laakiin mursalu saxaabi ka waran wuxuu ku leeyahay alqowlu saxiixu lmashhuuru qowlka saxiixa ahee mashhuurka ee caanka aladi qadaca bihi ljumhuur jumhuur ay goysay qowla waaxidan ay ku tageen in aynan labalabeenin waxaa weeye anahu mursalu saxaabigu saxiixun saxiix weeyaan muxtaju bi la xujaysanayo waa saxiix la xujaysan sababtu waxaa weeye liana riwaayat asaxaaba sababtu waxaa weeyaan war soo ma dhici karto saa taabicigaba u tiri taabici buu ka warin karaa saxaabigan inuu taabici ka warin soo ma dhici karto waa dhici karta lakin waa naadir wanaadir laa xukma lahu wuxuu yii ana riwaayata saxaabati saxaabada riwaayadooda iyo warintooda can itaabiciin ay ka wariyaan naadiratu naadir wey in saxaabi uu taabici ka wariyo oo deena markuu saxaabigu qaala rasuulilah uu leeyahay u taabici meesha ka tuuro taabicigaasna aan garan weyno oo halkaas ku daciif waa arrin naadira oo aada naadir ah, ah wey wa idaa rawow canhum haddayse ka wariyaan oo dhacdo inuu saxaabi uu taabici wax ka wariyo oo saxaabigii u arday noqdo taabicigiina sheekh noqdo bayanuuha way caddaynayaan faidaa lam yubayinu haddaynan cadayninna oo waqaaluu ay iska dhahaan qaala rasuulullaahi asagoo saxaabigan uu taabici ka wariyey falaslu anahum samicuuha min saxaabiyin aakhar asalka waxaa weeye taabici ba haka wariye hana qariye saxaabi kale ayuu ka maqlay oo uu ku xoojistay falaslu anahum saxaabadan ayaga samicuuha inay maqleen riwaayadani min saxaabiyin aakhar ay ka maqleen saxaabi kale marka meesha saxaabiga ku jira ama maaratay maratay taabicd ku jira ataa taabsaaabi kala meesha kusii jira soka oo uu og yahay waxadfu saxaabiyi saxaabi la xadfayna laa yaduru dhib ma keento kamaa taqadama saan soo ogaanay oo noo soo hormartay wa qiila waxaa la yidhi qowlka marka jamhuur ay ku tagtay ee qowlka ay goysay waa in mursal saxaaba una dhibaato lahayn saxaabigan hadduuna waaqicadan u joogin warkan uunan maqal saxaabi kalu ka maqlay saxaabadana cudul wey taabici inuu ka maqlana waa naadir hadday dhacdana wuu cadayn hadduu cadayninna saxaabi kalu ka maqlay wuu isku xoojistay warka warka qowlka koobaad waa kaas wey waqiila waxaa la yidhi qowl labaad wey waqiila haddaad maqashay mesha wax weyn masiyaalo wuxuu waqiila waxaa la yidhi ina mursala saxaabiyi saxaabi mursalkiisa saxaabi hadduu asagoo wax aanan nabiga ka maqal ama uunan xaadirba u ahayn uu ka maqna ama uunan muslimba ahayn xilligaas ama uunan dhalaninba qaala rasul iska yidhaahdo ka mursayi hayrihi buu lamid yahay hayrkiis oo taabiciinti iyo heyrkooda mursalkoodii yuu lamid yahay fi lxukmi buu kala mid yahay isku xugun wey w hada qwl w isku xugun markaa tirad waa mardud wey ama shuruud ilaad wa hada alqowlu qowlkan dambe oo in mursalu saxaabi ka mursali hayrihi la yidhaahdo daciifu marduud waa war daciifa marduud oo la aqbalana wey waa la xoray maxaa yeelay khilaaf waxa udhexeeya furuuq fara badan baa udhexaysa bayna mursal الsaxaaba wa mursal اgeyr furuq baa udhexaysa waana soo sheegnay furuqdii ashhar اmusanafaati fiihi kutubta laga alifay mursalka kuwa ugu mashhuursan alif almarasil abi daawuud abu daawud baa kitaab le almarasil la yihahdo kitaabkiisa sunanka mararka qaar mulxaq raacya isagoo mustaqil aho gaar u qoran waa jira ba almarasil ibn abi xaatim jim jaamic taxsil liaxkaam almarasil alcalaayi ninki la yihahdo kaykaldi wallahu aclam bilah towfiq wsala allah wslam ala nabi maxamed